bismi llahi raxman raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd fayqul lxaafid raximah llahu tacaala wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal sajadna maca rasuuli illahi sal lay wasalam fi ida asamaau shaqat waqra bismi rabika aladii khalaq rawahu muslim halkan wuxuu ka bilaabay abwaabtii ku saabsanay sujuudu tilaawa ilan baabka wuxuu ahaa sujuudu tilaawada iyo shukriga iyo samahayn marka sujuuddii wuxuu ka soo baxay waxaan soo dhamaynay hadda sujuudu sahwigii halkana wuxuu ka gelayaa sujuudu tilaawa sujuudu shukrigan uu ugu dambaysiin doono wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu uhi sajadnaa waan sujuudnay maca rasuuli illahi sal lay wasalam rasuulka la jirankiisa ayaan sujuudnay fii ida asamaau shaqat suuraddaa dhexdeeda ida asamaau shaqad waa suuradda magaceediiba suurat linshiqaaq iyo waqra' bismi rabbika aladii khalaq iyo suuratu alqalam suurat waxadhil calaq soomayn suuratu iqra iyo suuratu ida samaa inshaqat labadaasaa nebiga la sujuudnay buui rawahu muslim kadalika waxaa wariyey xadiidka saddexdii baa wariyey yani alsunanka nasaa maajah mooye xadiidkuna waxa weeye abu salama laga warinaya wuxuu yidhi ra abaa hurayrata sujada maraya suuradda akhirkeeda ayuu sujuuday markaasaa waxaan ku yidhi haddaan abu salama ahay yaa abaa hurayra alam araka tasjud alam araka tasjudu miyaanan ku arkin adoo sujuudaya sabt maxay tahay markaas abu hurayra wuxuu idhi low lam ara anabiya sal lay slam sajada lam asjud haddaanan arki lahayn nebigoo sujuuday ma sujuudeen buu idhi bimacnaa nebigaan arkay oo suuratulinshiqaaq markuu afkeeda marayay mawdica sujuud isagoo sujuuday baan arkay saas daraaddeed baan ana u sujuuday <clears throat> xadiidku kadalika nasaa-i baa soo saaray min xadiii moxamed ibnu siriin can abi hurayra oo siyaaduu wataa markaa wuxuu abu hurayra yidhi sajada abu bakrin wa cumaru radia allahu canhuma fii ida asamaau inshaqat waqra bismi rabbika aladii khalaq labadaas sawradoodba abuubakarna waa sujuuday cumarna wuu sujuuday waman huwa khayrun minhumaa labadoodaba ruux ka khayr badanna wuu sujuuday yuu ula jeedaa yacni rasuul allahi sal lay slm rasuulka ula jeeda xadiikaasna sanadkiisu sanadkiisu waa saxiix wuxuu kutusayaa marka labadaas suuradood suurat alqalam waxaa la yidhaha suurat eh, eh, inshiqaaq iyo suurat alcalaq labadoodaba aakhirkooda in la sujuudi karoy mashruucta waxayna radinaysaa xadiidku radinaya bacd alculamaa culimmadii salafka iyo keyrkoodba leh oo ku tegey waxaa loo yaqaano subca mufasal loo yaqaano waa xujuraad laga soo bilaabo suurat alxujuraat ilaa birabbi wax sujuuda kuma jiray dheh bacdu ahlicilmi baa madhabkaa maray madhabkaas qolyaha qaba ayay radinaysaa suuraddani waxaan ujeedaa xadiikani uu radinaya man ayb waxaana ku tegey in labadaas suuradoodba la sujuudayo markii mowdacu sujuudka la marayo waxaa ku tegey aimada badankood oo uu ka mid yahay alimaamu thawri shaafici isxaaq abu thawr asxaabu ra'yi oo xanafiyadiiyo loo yaqaano waxaana doortay ibnu mundir oo min asxaabi shaafici ka mid ah in badanoo saxaabada ka mid iyo taabiciintuna way qabaan waxaase diiday bacdu asaxaaba iyo bacdu taabiciin oo waxay yidhaahdeen labadaas suuradood lama sujuudo daliilkaasi la raaciyo warkooda daliilkaa ka xoog badan waa mashruuc in la sujuudo marka wa can ibni cabaasin radi allahu canhuma cabdullahi ibni cabaas waxaa laga warinaya qaala inuu yidhi saad laysat min cazaa'imi sujuud suuratu saad laysat maynan ahaanin min cazaa'imi sujuudi sujuudda kuweeda la gooyey yacni meelaha go-an ee aan hadal ku jirin go-an ee macnaha wax weeyaan laasimka ma ah waqad ra'aytu waxaanaan arkay buui rasuulalahi sal lay slam oo yasjudu sujuudaya fiihaa saad sujuudaya ayb waxa wariye albuhaariy buhari baa wariyey kadalika abu dawud iyo tirmidi keyrkood bay wariyeen xadiika wuxuu kutusayaa sujuudda ku jirta suuratu saad meesha nabiyullaahi daawuud calayhi salaam uma anaab uma anaab meesha iyada waara raakican waanaab waara raakican waanaab waxaa laga sheekaynaya ee rukuuc u kacay ee ilaahay u noqday waa nebi daawuud caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam marka cabdullahi bin cabbaas wuxuu leeyahay halkaas in la sujuudo ka mid ma aha sujuudaha tilaawada ee la adkeeyey ma aha kuwa la gooyey maaha macnaha saas macnaha macnaha wuxuu ka wadaa waa la sujuudi karaa laakiin sujuudiddeedu ma sii adka saas macnaha ayib lama adkaynin waxaa u markhaati kacaya xadiid abu saciidin alqudri radi allahu canhu laga warinayo oo uu leeyahay qara'a rasuulu sal lay aslam wahuwa cala almimbar rasuulku wuxuu akhriyey isagoo mimbarka saaran suurat asaad buu akhriyey falama balaqa sajdata nazla fasajada markuu meesha sujuudda gaadhay khara raakican wa anaab meeshaa markuu gaadhay buu nebigu intuu ka soo degay mimbarkii buu sujuuday wasajada annaasu macahu dadkiina way la sujuudeen falama kaana yowmun aakhar maalin kale haddana markay ahaatay ayaa qara'ahaa nebigu waa akhriyey sal lay slam suuratu saad buu akhriyey haddana falama balaqa asajdata meeshii sujuudda markuu soo gaadhay tashazana annaasu lisujuud dadkii waxay u hinqadeenoo isu diyaariyeen sujuuddii ilaan markii horey uga barteen inuu sujuudo nebigu sal lay slm marka intuusan nebigiiba sujuuddii uusan sujuudinba bay iyagii isdiyaariyeen markaasuu nebigu arkay sal lay slam isdiyaarintood ayib markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam inamaa hiya tawbatu nebiyin waa uu nebi tawbaddii nebi baa tawbad keenayo meeshu waxay ka sheekaynaysaa nebi tawbad keenay waa nebi daawuude walaakin ra'aytukum tashazantum waxaasan arkay buu yidhi nebigu sal lay wasalam inaad lisujuudi sujuud inaad isu diyaariseenoo u hinqateen baan arkay fanazla markaasuu nabigu soo degay fasajada wasajaduu markaasuu sujuuday ayaguna way la sujuudeen maalinka labaadna macnaha waxaa laga fahmaya nebigu markaa kama talagsanayn inuu sujuudo laakiin markuu arkay dadkiioo isu diyaariyey ayuu nebigu sal lay slam sujuuday iyaguna way la sujuudeen wuxuuna u sheegay waa uu nebi towbadii saas macnaha xadiidkaa waxaa wariyey xadiis abi saciidin qudri abu daawuud iyo bayhaqi baa wariyey sinaadkiisana waa xasan waxaana saxiixiyey alimaam اnawowi ibnu khusayme ibnu xibaan xaakim bayhaqi ibnu xasmi dahabi iyo sheekh albani xadiiku marka waa sugan yahay labada xadiidba marka waxay kutusaan iyo keyrkoodba suuratu saad sujuudda ku jirtaay waa mashruuc in la sujuudo waa bannaanta in la sujuudo laakiin sida meelaha kale oo kale lamid ma ahee way ka yara fududahay ah, oo in laga taga mar mar la sujuudo iyadoo dhan sujuudu tilaawado dhan aan laazim ahayn oo dhammaanteed aan laazim ba haddana tani waxoogaa kuwa kale way kasii khafiifsan tahay man laysat min cazaaim sujuud saasaa laga wada ayb sujuudda saad suuratu saad sujuudda ku jirta inay mashruuc tahayna waxaa ku tegey in badanoo saxaabada ka mid ah iyo taabiciinta a'immada xaggoodana waxaa maray thawri axmed isxaaq abu thawr iyo asxaabu ra'yi ibnu mundir baana doortay ibnu mundir wuxuu ka soo guurinayaa alimaamu shaafici wuxuu ka soo guurinayaa inuu ku tegey in la sujuudo saaq marka la marayaayo mashruuc ma ah imaam shaafici buu ka guurinaya ibnu mundir markuu ka guuriyana wuu khilaafayaayo wuxuu leeyahay maadaama xadiidku ku sugan yahay aniga waxaan qabaa in la sujuudo oo wuxuu raacaya jumhuurta macnaha ayb anhu radi allahu anhu anhu yani ibn cabaas wa canhu ibn cabaas waxaa laga warinaya ana nabiya nabigu sal lay waslam sajada inuu sujuuday binajmi suuratu najmi inuu sujuuday inuu ku sujuudayo najmi sababteed markuu suuradda akhirkeeda joogay xadiidka dhammaystirkiisu waxa weeye markuu sujuuday wasajada macahu almuslimuuna wاlmushrikuuna wاljinu wاlinsu meesha gaalana waa joogtay jinna waa joogay mu'miniinna waa joogeen nebigu sal lay waslam markuu suuratu najmi soo dhammeeyoo gabagabeeyey buu sujuudo sujuud la dhacay wax alla wixii goobta joogo dhanna waa la sujuuday jin hadduu yahay insi hadduu yahay gaal hadduu yahay mumin hadduu yahay kulli waa laisla sujuuday ayb oo garanay muminiintu sujuudoodee gaaladu maxay u sujuudeen wa say uun qur-aanka u dhagaysanayeen oo qur-aanka ay ula socdeen macnihiisa ila carab bay ahaa luqadda qur-aanka qur-aanku luqadooda kusoo degay qur-aankiibaa suu qalbigooda u haystay unbay arkeen nebigii qur-aanka akhrinahayoo dhacay ayaguna si miyir la-aana iska daateen saas man laanna qur-aankaa jiitay marka xadiidkaasi waxay ahayd qisadiisu intuu nebigu maka joogay salawatu rabbi waslamu calayh intuu rasuulku maka joogay ayuu ahay waxaana la mid a ah xadiidka isaga xadiidka cabdullahi bn mascuudin radi allahu canhu nebigu sal ly aslam qara'a suurat najmi fasajada biha suuratu najmi muu nebigu akhriyey kadibna wuu sujuuday famaa baqiya axadu min alqowmi ilaa sajada buu dadkii meesha joogay ruux kama hadhin kulligay wada sujuudeen faakhada rajulu min alqowmi kafan min xasa aw turaab farafacahu ilaa wajhihi nin kibiraaniyahoo gaalada ka mid ah oo meesha joogay ilan gaaladaa kale kibiraanisanoo kale khayr daray ayaa isagu bedelku sujuudi lahaa intuu caro soo cantoobsaday yuu aayar wejiga saaray markaasaa wuxuu idhi yakfiinii haada aniga intaasa igu kalan bu weligiinbaa idinku dhulka wejig weligiinba daad weligiinba idinku dhulku daad aniga intaasa igu kalan bu ayib wuxuu leeyahay ibn abi shayba xadiidu soo saaro abu hureyre laga warinayo wuxuu leeyahay araada bidalika shuhra ninkaasi wax kale ulama jeedine inuu ku caanbaxo unbu rabe halgu sheego magadoon buu ahaa ah, wuxuu leeyay cbdulahi bn mascuud walaqad ra'aytuhu bacdu qutila kaafiran gadaal dambe mar dambe waxaan arkay buu nebigu markuu soo hijrooday kadib oo madiine yimid oo nebiga iyo reer qureysheed iyo gaaladii dagaal dhex maray mar dambe waxaan arkay buu i isagoo gaalnimo lagu dilay ah, marka xadiikaasi wuxuu kutusayaa inuu nebigu sal lay slam suuratu najmi inuu sujuuday suuratu najmi inuu sujuuday ayuu kutusaya waxayna kutusaysaa inay mashruuc tahay in la sujuudo kadalika xadiidkan dambaa u kacaya wa can zaydin zayd ibni haabitin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi qara'tu waan akriyey cala nabiy nebiga korkiis sal lay aslam annajma baan ku akri suurat najmi falam yasjud muusan sujuudin fiiha najmi dhexdeeda muusan sujuudin muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa soo saaray ayib bimacnaa waxa weeye nebigan ku dul akhriyey muusan sujuudin kaa horena wuxuu leeyahay nebigaa sujuuday labada xadiidba waa sugan yihiin saxiixay ku yaalla in la sujuudi karoy mashruuc tahay ayaa waxaa qaba culimmada badankood alimaam thawri sufyaan thawri shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya asxaabu ra'yi abu xaniifa iyo asxaabtiisa ah ayaa waxay qabaan suuratu najmi aakhirkeeda in la sujuudo saxaabo badanna way ka sugantah waxaa khilaafay alimaamu maalik caleyh raxmatullah imaamu maalik isagu wuxuu maray laysa fi najmi sujuud buui suuratu najmi sujuudba kuma jirto waxaa laga yaabaa inuu leeyahay sujuuddeedu intii maka la joogay bay ahayd gadaal dambana xadiidkan zayd ibnu haabit baa jiro nebiga inta lagu dul akhriyey buusan sujuudin inuu marka naskhi ka dhigayo baa iska dhici karta wasawaabu waxa weeye marka nebigu lagu dul akhriyeyna sal ly wasalam ee uu ka tegeyna waxay kutusaysaa inay bannaan tahay in laga tago sujuuddaas markan uu sujuudayna waxay kutusaysaa mashruuciyadeeda iyo istixbaabkeeda ismana diideyso saas maa isma diideyso tacaarudkama dhexeeyo axaadiista iyadaa macnaha ayib cabdirasaaq wuxuu soo saaray iyo bayhaqi iyo taxaawi iyo musadad kama fi lbaaalib alcaaliya abu hureyre waxay ka warinayaan isaguna cumar uu ka warinaya annahu sajada fi اnnajmi cumar baa markuu suuratu najmi buu akhriyey kadibna cumar waa sujuuday cumar bn khaaab radi allahu canhu uma qaama fawasala ilayha bisuura markuu najmi sujuuday ayuu istaagay markaasuu haddana suurad kale ku daba qabtay sidaas waxa weeye aarkaasi cabdulahi waxaan ujeeda cumar laga warinayo sanadkiisu waa saxiix wuxuuna ku tusayaa suuradaha ku dhammaada sujuudda suuradaha ku dhammaada aayadaha lagu sujuudo sida maala suuratu iqra oo kale iyo iyo iyo suuratu maala tan haddaan joognay najmi oo kale iyo acraaf oo kaleeto iyo soo ma suuradaha noocaasoo kale ee mawdicu sujuud ku dhammaada ruuxu ma sujuudaya mise sujuudi maayo waa masle khilaafiya qaar waxay leeyihiin ma sujuudahaye sujuudahayee rukuucu rukuuci kadibna sujuuddii salaada unbuu wadanaya waa hadduu salaad ku jire qaarna waxay leeyihiin ma ahee wuu sujuudi markuu sujuudana sujuudda markuu ka soo istaago suurad kaleetuu akhrinaya ama qur-aan kale markaa kadib uu rukuucaya waana sidaa cumar uu sameeyey radi allahu canhu aarkaa saxiixa ee ka sugan macnaha wacan khaalid ibni macdaanin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi fudilat waa la fadilay aji suurat alxaji waxaa lagu fadilay bisajdatayni laba sujuudood qur-aanka intiisa kale waxay la dheertahay waa suuradda keliyatee laba mawdicoo la sujuudo leh sidaasuu xadiidku leeyahy taana waa dheeraad iyada la siiyey rawaa waxaa wariyey xadiidka abu daawuuda baa wariyey filmarasiili buu ku wariyey sunanka ma aha ee marasiilka ku wariyey xadiidka markuu wariyey kadib wuxuu yidhi waqad usnida hada walaa yasix buu xadiidku isagoo musnad buu soo arooray oon mursal ahayn dariiqiisa musnadkuuna ma asixin buui mursal inuu yahay baa xoog badan sidaasuu rajaxaya abu daawuud xadiidka markuu mariy ariiqa uu sheeghaye ee musnadka waa kan marka war waxaa wariyey xadiidka axmedu baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi mawsuulan xaalu yahay mawsuulkan wuxuu ka wada bimacnaa musnadan isagoo xidhiidsan min xadiidi cuqbat bni caamirin xaale uu yahay buu wariyey wazaada wuxuuna ku iyaadiyey axmed iyo tirmidi waxay ku ziyaadiyeen wazaadaa wey waxay ku ziyaadiyeen faman lam yasjudhumaa labadaas sujuudadee suuratu najmi ku jira ruuxaan sujuudaynin oon ku tala inuu sujuudo falaa yaqra'ha suurata yuusan aqrin ruuxii ku talagashan inuusan sujuudayninow ha akhriyin suuradda iyada xadiiku saasuu leeyay sanadkiisuna wuxuu yidhi xaafidku wa sanaduhu sanadkiisu daciifun wa daciif xadiidka sanadkiisa laba cilaa lagu cileeyey cilada koobaadi waxaa ku jira cabdulahi ibnu lahiica cabdulahi ibnu lahiicana waa daciif laakiin waxaa la yidhaahdaa oo bacdu ahlilcilmi ay qabaan kulligood maahe muxadisiinta qaarkood ba waxay qabaan nimanka cabaadalada la yidhahda hadday wax ka warinayaan oo ardadiisa yihiin xadiidkiisu markaa waa mustaqiim bay dhahaan laakiin markay ka warinayaan cabaadalada waxaan ahayni ayuu xadiidkiisu daciif noqonaya ibnulahiyaca dhibaatada haysatana waxa wey kutubtiibaab intee ka gubatay buu gadaal iskaga dardarmaday raggii marka ka wariyey intuusan isku darmanin cabaadalada saddexdaa ka mid cabdulahi bnu mubaarak iyo cabdulahi bnu wahab iyo cabdulahi bnu yaziidin ilmuqri rag kalena waa la sheegay ah, qutaybiya rag kalea lagu daraa raggaasi marka waxaa la yidhaahdaa xadiiskay ka wariyaan waa mutaqadimiintii ardadiiso waxay yidhaahdaan sanadkiisu waa sax waana saxiix bay dhahaan waana muxadisiinta qaarkoodee looma idla xadiidkan marka waxaa ka wariyey cabdulaahi ibnu wahab baa ka wariyey cabdulahi ibnu wahab baa ka wariyey ra'yiga culimmadaas ay qabaan markaan qabanno ciladii cabdulaahi ibnu lahiica xadiidku waa meesha waa ka baxaysaayo marka waxa weeye waa ka fayowya ayib cilada labaadi waxa weeye ee xadiidka lagu cileeyey waxaa ku jira in la yidhaahdo mashrax ibnu haacaan oo isagana culimmada qaarkood ay daciifiyeen xaafidkuna maqbuul weye uu yihi ninkaasina markii si fiican loogu noqdo aqwaasha muxadisiintu ay ka yidhaahdeen ninkaasi waa xasanulxadiid waa xasanulxadiido xadiidkiisu martabada xasanka hoos uga dhici maayo marka loo noqdo nuqaaddu waxay ka yidhaahdeen ninkaa isaga ah ayib sidaas daraaddeed ayaa xadiidka waxaa saxiixiyey sheekh albaani caleyh raxmatullah laakiin ziyaadada dambe odhanaysa faman lam yasjudhumaa falaa yaqra'ha ziyaadadaasi wuxuu leeyay iyadu waa xasano ma haysato shaahid ma haysato laakiin inta hore oo ah inta hore oo maxay ah fudilat suurat lxaji bisajdatayn intaas waa saxiix buu leeyay maxaa yeele shawaahid kale leedahay sidaasi waa sida uu maray sheekh albani caleyh raxmat wuxuuna hadalkaasoo qiimo badan kaga hadlay saxiix abi daawuudka asalka ah isagoo xadiidka ku daciifiyey daciifi abi daawuudka iyo daciifu tirmidiga markii hore ayuu gadaal dambe xadiidka wuxuu ku teliyey in laga soo guuriyo dicaafka dacaafu sunanka oo loo soo guuriyo saxiix abi daawuudka saas daraaddeed hadda wuxuu ku yaallaa saxiix abi daawuudka xadiid ku yaalla macnaha xadiidka laakiin labadaa cileen hadda ka hadallayba waxaa ku cileeyey oo ku daciifiyey rag badan oo muxadisiinta ka mid waxaa ka mid a ah ragga ku daciifiyey cabdilxaq alishbiili ibnu jawzi alimaam tirmidi nawowi sheikh ibnu baas caleyh raxmat ullah isaguna wuxuu inkiray oo aad u fogeeyey xadiidka matnigiisa khaasatan qaybta dambe ah faman lam yasjudhumaa falaa yaqra'ha ziyaadadaasi wuxu uhi waa munkara sheekh ibnu baas adiga waxa wey xadiidka markaas sabuudkiisa muran badan baa ka jira muran badan ayaa ka jira waxaadse moodaa xadiidka shawaahidiisa marka la fiiriyo sawaabku inuu yahay xadiidku markuu ugu yeehay xasan buu noqon karay ayib waa markaan idhaahno cilada cabdilaahi bni lahiica een ka hadalnay cabdulaahi bni wahab oo ka wariyey ayay ku baxaysaa saa markii la cuskado xadiidku xasan buu noqonaya muxadisiinta aan qabin inay ciladu ku bixi karto intaana xadiidku waa daciif bay qabaan ama ninkan kale warkiisu isagu waa iska roonyahan saa unu sheegay manaa shaahid kalu leeyahy xadiidku min xadiidi camr bni caas oo marfuuca oo odhanaya aakirkiisa ay ku timid nebigu inuu yidhi sal lay slam wa fii suurati alxaji sajdataan suurat lxaj laba sujuudood bay leedahay waxaa wariyey abu daawuud ibn maajah daara quطni iyo xaakim laakiin sanadkiisa laba ninoo majhuula ku jira saas daraaddeed bu xaafidku wuxuu ku daciifiyey fi talkhiis albaanina daciifi abi daawuudka asalka iyo keyrkiibuu ku daciifiyey kadalika culimo kalena waa daciifiy xoojinta imaam nawowi iyo ibn cabdilhaadi ay sanadkiisa xoojiyeenna waa laga xoog badan yahay almuhim waxa wey waa shaahid waxaa u markhaati kacaya suurat alxaji labadeeda meeloodba in la sujuudayo xadiidkaasi laysku haystana xoojinaya aahaar fara badan oo saxaabada ka sugan waxaa ka mid ah aarka imaamulbayhaqi uu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni aclaba wuxuu yidhi anahu sallaa maca cumara radi allahu canhu asubxa cumar buu salaada subax la tukaday fasajada fi lxaji sajdatayn cumar marka suurat lxaj buu salaada subax dadka ku tujiyey labadii mooleedba wuu sujuuday suura xaj isnaad saxiix ayuu ku wariyey imaam bayhaqi aarka cumar bn khaaab radi alahu canhu waxaa xoojinaya isagana aarka ibni cumar anahu sajada fi lxaji sajdatayn suura lxaj laba meelood buu isaguna sujuuday imaam shaafici baa soo saaray fii musnadihi cabdirazaaq biisnaadin saxiix bay iyaguna ku wariyeen weliba cabdirazaaq wuxuu siyaadiyey ibnu cumar inuu yidhi ina hadihi suurata fudilat bisajdatayn wuuna sujuuday wuxuuna yidhi suuraddani laba sujuudood baa lagu fadilay waxaa kaloo xoojinaya asar abudarda laga warinayo annahu sajada fi lxaji sajdatayn suurat lxaj isaguna inuu labada sujuudoodba sujuuday ibn abi shayba soo saaray biisnaadin laa ba'sa bihi asar cabdulahi bni cabaas baa isagana sugan oo uu yidhi fii suurati alxaji sajdataani ibn abi shayba soo saaray bayhaqi biisnaadin saxiix saxaabadaa faraha badanna aahaar baa kaga sugan labada meeloodba in la sujuuday xadiidka marka waxoogaa dacfigiisa waxaa kabaya aahaartaa saxaabada ka sugan wabittaali masaladu way sugan tahay labada meeloodoo suuratu man xaj baan dhihi laha labada meeloodba in la sujuudayo mashruuc tahay aahaartaasaa ku sugan ayb amaa ahlulcilmiga iyo fuqahadu waxay ka yidhaahdeen fuqahada iyo ahlulcilmigu waxay ka yidhaahdeen ibnulmundir wuxuu soo guriyey labada sujuudo ta hore alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi samaawaat taa iyada ah wuxuu leeyahay culimmadan cilmiga ka qaatay iskumayna khilaafsanayn in la sujuudayo taas marka waa loo badan yahay ogow amaa tan dambe oo suuradda dhammaadkeeda ku imaanaysahay koox saxaabada ka mid ah ku tagtay iyo taabiciinta a'immadana waxaa ku tegay alimaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq abu hawr waxaana diiday midda dambe xanafiyada iyo keyrkood marka sawaabku waxa weeye maca aljumhuur asawaab maca aljumhuur waa mashruuc labadaba in la sujuudo macnaha ayib wacan cumara radi allahu canhu qaala wuxuu ihi cumar yaa ayuha annaasu dadow innaa anagu namuru waanu maraynaa bisujuudi sujuudi baanu maraynaa qur-aanka markaan akhrinayno sujuudi baan maraynaa faman sajada ruuxii sujuudaayey faqad asaaba waa asiibay waa saxsan yahay khalad ma geli ma dembaabin waman lam yasjud ruuxaan sujuudinna falaa isma calayhi wax dembiga korkiisa ma aha wariy abuhaariy buhaari baa wariy waxay ahayd cumar radi allahu canhu maalin jumca ah ayaa isagoo mimbarka saaranba wuxuu akhriyey suurat naxli markuu soo gaadhay meesha sujuudda ah suuratu naxli meesheeda sujuudda markuu soo gaadhay ayuu cumar hadalkan dadka u jeediyey wuxuu hi yaa ayuha annaas dadow innaa namuru annagu waanu maraynaa bisujuudi ay maxala sujuud sujuudda booskeedii baanu maraynaa faman sajada ruuxii sujuuda faqad asaaba waa asiibay salladii waa asiibayo sax wey waman lam yasjud ruuxaan sujuudinoo iska dhaafo ka socdana falaa ima calayhi wax dembiya korkiisa maaha buhaari baa xadidkaa wariyey wa fiihi ziyaada ku sugan isla buhari baa soo saaray ziyaadada ziyaadadaasi waxa weeye ina allaha alle tacaala korahaye lam yafrid ma waajibinin asujuuda sujuudii ma waajibinin ilaa an nashaau inaan doonno mooye ilaahay sujuuddan qur-aanka marka la akhrinayo naguma waajibinin inaan akrino mooye waa cumar hadalkiisa ayb wa huwa isagu xadiidkaasi fi lmuwaai muwaa maali buu ku sugan yahay muwaa maali lafdiga muwaa ku sugan cabdirazaqna wuu wariyey isagana fi lmusanaf buu ku wariyey min xadiidi curwa ana cumar bna khaaab qara'a sajdatan cumar baa wuxuu akhriyey meel sujuud ah wa huwa cala almimbari yowma aljumuca isagoo mimbarka saaran maalintuna ay jumcata fanazla markaasuu soo degayoo mimbarka ka soo degey fasajada wasajada annaasu macahu wuu sujuuday dadkiina way la sujuudeen uma qara'ahaa yowma aljumucati اlukhraa maalintii jumcadii damba socdaadkii ka dambaysay ayuu haddana isla suuraddii akhriyey meeshii buu akhriyey fatahaya annaasu lisujuudi markaasay dadkii isu diyaariyeen sujuuddii waa sidii nebigana ay samayn soo garmaysa markaasay isu diyaariyeen inay sujuudaan markaasaa cumar wuxuu yidhi calaa rislikum tartiibsada buui tartiibsada hadegdegina buu ku yidhi ina allaha lam yaktubha calayna ilaahay naguma waajibinin ilaa an nashaaa inaan doonno mooye laazim naguma ah ruuxiisa khiyaarkiisa u sujuudahay waa meesheeda falam yasjud maalinkaa marka cumar ma sujuudin wamanacahum an yasjuduu iyagana wuxuu yihi ma sujuudi kartaan isaguna ma sujuudin ayagana wuxuu ku yidhi ma sujuudi kartaan odayaa sujuudi ushaa fuuli waa la garaaca cumar haddii intuu u diida ay sujuudaan mana aha saxaabadu uma ahayn qadaayaadka noocan oo kale hadduu khaliifku reebo mayna dabamari jirto waana saas waxyaalaha sunanka iyo mustaxabaadka oon laasimka ahayn khaliifka iyo xaakimku hadduu amar ka soo saaro waa in amarkiisa la qaato amarkiisa wuxuu ka dhigaya mamnuuc ka dhigaya waa laga tegi saas man cumar marka ujeeddada uu ka waxa weeye inuu dadka u caddeeyo qur-aanka tilaawadiisa sujuudaha ku soo arooray laazim ma ah laazim ma ah sidaasayna qabaan jamaahiiru ahli ahlilcilmi bal inay itifaaq tahay baan u malaynaya culimmada badankood waxay qabaan inayna laazim ahayn waajibna ahayne arrintu waa mustaxab ruuxii sameeyana waa la ajirsiin ruuxii isaga tagana ma dembaabin sidaas way macnaha ayib saas daraaddeed baa khulafaa raashidiin waxaa ka sugan cumar iyo keyrkii in ay muxuu ahaayey dadku markay u maleeyaan hadday is yidhahdaan war dadku amay u qaataan sujuudda tilaawadu inay laazim tahay dadka caamada iyo dadka xoogaa aanta cilmiga lahayn shayga haddii la laazimo oon laga tegin sunnana u yahay waxay u qaadanaya inuu waajib yahay cumar iyo keyrkii marka waxay samayn jireen arrimaha noocaasoo kalea ah marmar bay ka tegi jireen iyadoo sunno ah si dadku u ogaadaan inayna waajib ahaynay sunno tahay maalan suuratu sajda oo jumcada la akriyo soo meel sujuuda kuma jirto cumar bin khataab radi allahu canhu markuu dadka tujinayo marmar buu ka tegi jiray sababtuu uga tegayana waxa weeye inuu dadka u sheego inayna laazim ahayn a'immadana sidaasaa fiican inay sameeyaanoo inay marar ka tagaan si dadku u gartaan salaada subax iyadoo la akriyey haddii kale caamadu waxay u qaadani salaada subax inay sujuud dheeraada leedahay soma salaada subax inay sujuud dheeraada leedahay beeba dadka inay u qaataan laga yaaba marka in laga tago oo macnaha waxa weeye maqsad weyn baa ku jiro wixii sunno ana dadku waa inay sunnanimadii u ictiqaadiyaan oo aynan aan la gudbinin wixii waajibnimona waa in waajibnimadii loo ictiqaadiyo shaygii xaaraamana waa in xaaraamnimadiisa loo ictiqaadiyo shaygii mubaaxa waa in mubaaxnimadiisa loo ictiqaadiyo lama ogolo marka shay sunna in waajibnimo la gaadhsiiyo shay makruuha in xaaraamnimo la gaadhsiiyana lama ogolo shay mubaaxa in la taxriimiyana lama ogolo waajibkii in hoos loo soo dhigo sunno loo soo dhigana lama ogola shay walba mee shareecadu ka bal raba inuu yaallo saas man qasatu markaa wey wa ibni cumar radi allahu canhuma cabdullahi ibni cumar waxa laga weri radi allahu canhuma qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nabigu sal lay aslam yaqra'u mid akhriya calaynaa korkanaga alqur'aana qur-aanku nagu ahrin jir faidaa goortii mara uu maro bisajdati sujuudda markuu soo maro kabara wuu takbiirsan jiray allahu akbar wa sajada wuuna sujuudi jiray wa sajadnaa anaguna waanu sujuudi jirna macahu la jirankiisa rawahu waxaa wariyey abu daawuud baa wariyey bisanadin buu ku wariyey sanadkaasoo fiihi dhexdiisa liinun tabardara ay ku sugantah dabacsanaan iyo jineec uu ku sugan yahay waxaa laga wadaa acfi baa ku sugan fiihi liin fiihi acfun sababta keenaysa dacfigiisuna waxa weeye iyo liinka keenaya waxa weeye waxaa ku jira sanadka nin la yidhahdo cabdullaahi bni cumar alcumari cabdullaahi oo mukabar laga dhigo ayib ninkaasina waa nin aciif waa aciif bilitifaaq nin xifdigiisu usan fiicnayn buu ahaa waa aciif nin walaalkiiyaa jira oo la yidhahdo cubaydillaah ibnu cumar alcumari ninkaasi waa iqa jaliil ah oo saxiixaynka iyo keyrkood baa yuu ku yimaadaa cabdullahi ibni cumar alcumari maxaa cubaydullah cubaydullah oo musaqar ah la tashiiriyey amaa cabdullaahi ibni cumar alcumari isagu waa daciif isagaana sanadka ku jira sababta uu dacfigu yani daciifka u yahayna ee uu liinka ugu sheegayna kaa isagaa wey macana saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu nawowi ibnu xajar sheekh albani calayhim araxmatu jamiican sababta dacfiguna waa ka xadiidku marka ogowo dhammaantii daciif ma wada ah qaybta daciifka ah waa kabarada wey kabarada bayna qawsan geliya waa kabaradaasi siyaadadaasi takbiirta ah ayaa daciifa oo waxaa la gooni noqday ninkaa daciifka ah. xadiidku marka laga saaro takbiirta saxiixaynkuba ku yaalaaba intiisa kale bukhaari iyo muslim buu ku yaalla saas macana ee markuu daciifka noqonayo waa goorma waa markuu wato kabara soma jeed markaasuu daciif noqonaya marka ziyaadadaa weye ziyaadada xadiidku la daciifay bal iskaba dhaafay daciif mehe xadiidku munkar buu noqonaya munkar buu noqonaya bihadihi ziyaada limaada lianna ninku soo daciif maaha ziyaadadan muxuu ku khilaafsan rag iqaada kuma khilaafsan ida khaalafa adaciifu aiqata maxaa la yhahda marka mashaad baa lammunkar munkar waay markaas waa dacfi marka shadiida ah saas man marka lafdada wakabara'a ah, kici mayso ma xoogoobi karta mana waa aciif ayb xadiika intiisa kale so waa sugan yahy mise adigoon allahu akbar dhihin baad iska sujuudi markaad ka soo toosayse ma allahu akbar baad ku soo toosi mise waad iska soo toosi masale saddexaad salaamo naqsi ma leedahay saddexdaa masle wey saddexdooda midna daliil looma hayo marka hore ee la sujuudayo allahu akbar in la dhaho daliil looma hayo waxnas marfuuca looma hayo markaad ka soo toosayso sujuudda inaad allaahu akbar tidhaahdana daliil looma hayo markaad sujuuddii kasoo soo toobtoo dhammaysato inaad assalaamu calaykum dhahdo salaamo nafsatana daliil looma hayo intaa midna daliil male amaa culimmadu waa isku khilaafsan yihin saas man maalan taabiciinta qaar ka mida ah ayay ka sugan tahay takbiirtaasi maxamed ibnu siriin iyo abu qilaaba iyo kayrkood waxaa laga warinayaa annahum kaannahumaa kaanaa idaa qara'aa bisajdati markay sujuudda akhriyaan yukabiraani idaa sajada wayusalimaani idaa faraqa markay sujuudayaanna way takbiirsan jireen markay sujuudda dhammaysteenna way salaama naqsan jireen maxamed ibnu siriin iyo abuqilaaba waa laba taabici oo taabiciinta raggooda ajilada ahaa ka mid a macnaha ayib takbiirtaa marka waxaa qaba in badan oo ka mid ah culimadii salafka oo taabiciin iyo keyrkoodba leh waxaa ka mid a ragga qaba maxamed ibnu siriin iyo abuqilaaba oo hadda afarkoodii aan sheegaynay kadalika waxaa qaba alimaam nakaci ibraahim nakaci xasan albasri abu cabdiraxmaan isulami aimada waxaa qaba shaafici axmed isxaaq asxaabu ra'yi yani xanafiyada soo ururiya waxaad tidhahdaa jumhuur lculamaa baa waxay qabaan iyo say u badan yihiin in la takbiirsanayo markaad sujuudayso laakiin nas ma leh meelo kalunbay waxba raaraadiyeen mooye nas ma leh waxaa diiday alimaamu maalik caleyh raxmat isagu wuxuu yidhi haddii uu salaad ku jiro ruux salaad hadduu ku jiro markaana sujuudu tilaawo uu soo maro allaahu akbar buu dhihi wuuna sujuudiyo takbiirtii wuu la imaan hadduuse markaa uusan salaad ku jirin la imaan maayo takbiirta buuhi tafsiilka waxaa iskale imaam maalik warka marka la soo waxa weeye oo laysku soo yani laysku keeno afarta madhaboodba way qabaan afarta madhaboodba way qabaan ruuxa hadduu salaad ku jiro oo uu markaasi sujuudayo sujuudu tilaawa allahu akbarta inuu la yimaado laakiin markuusan salaad ku jirin bay saddex madhabood isku raacayaan inuu takbiirsanayo maaligna uu gooni noqonaya khulaasadu waa intaa marka ayib masaladu nas ma leh masaladu nas ma leh laakiin waxa way khilaaf cinda alculamaa slafan wa khalafan sida khilaafkaasa ka jira man weliba waxay ku dareen imaamu shaafici iyo axmed iyo waxay ku dareen markuu takbiirsanayana gacmuhu kor u taagaya markuu sujuud tilaawada la imaanayo oo uu takbiirsanayo allahu akbarta labada gacmoodna waa qaadayaabay yidhahdeen kaanna waxay ka dhigeen oo kale takbiirat lixraamki oo kale saasoo kale ka dhigeen shaafici iyo axmed iyaduna daliil ma leh waa se khilaafiya cinda alfuqaha ayib taasi waa masalo masalada labaadi waxa weeye salaamo naqsiga marka sujuudu tilaawada la dhammeeyo masala la salaamo naqsanaya waxaynu yidhi wax daliiloo ku soo arooray maleh nas looma hayo ama fuqahadu way isku khilaafsan yihiino in la salaamo naqsanaya waxaa ku tegay abu qilaaba moxamed ibnu siriin abu cabdiraxmaan isulami abulaxwas aimada xaggoodana waxaa ku tegay isxaaq ibnu rahwiya waxaa khilaafay bacdu taabiciin oo uu ka mid yahay ibraahim nakaci xasan albasri saciid ibnu jubayr xagga aimadana shaafici iyo axmed iyo khilaaf oo waxay dhahdeen salaamu naqsi ma leh sidaa waxaa kasoo gurinaya ibnu mundir shaafici waxaa kasoo gurinaya ibnu mundir oo ka mid a ah asxaabtiisii ayaa wuxuu leeyahay imaamu shaafici ma uusan qabin sujuudda tilaawada in la tasliimsado markaad ka toostaba dantaada iska qabso masaladu mar hadday khilaafiye tahay marka nasna aynan lahayn cibaadana uu shaygu yahay cibaado soo sujuuddu cibaado maaha waa cibaado soo ma cibaado ruuxa sugaya baa daliil looga baahan yahay ruux ale salaamna ma jiro salaamo naqsina ma jiro allaahu akbarna la dhihi maayo waaduun iska sujuudi kadibna waaduun soo toosi kaasi daliilku haysta waxa weeye lama soo guurinin buu taagan yahay cibaadadana asal waxaa u ahaa wixii aan daliil loo haynin oon la soo guurinin inuu mamnuuc yahay ma alaslu fi lcibaadaat almancu soomaayn xataa yarida daliil kaasi halkaasuu taagan yahay oo isagu salka wuxuu ku hayaa qaacidada asliga amaa ninka yidhi allahu akbarna waa la dhihi waana la salaamo naqsan kaasaa daliil laga raba cibaad ninka sugayaa daliil laga raba ninka anfinahayana asagu asalkiibuu ku tagan qaacidadii asalkaad buu ku taagan yahay waa sida ay jamaahiirtu qabaano waa qaacido muhima cagsiga waxa ah mucaamalaadka iyo waxyaalaha mubaaxaadka waxaas cagsi waa macna iyo cuquudda yani waxa weye dunyawiga ayb maadaama ay masaladu sidaas tahay marka waxay u xoog badan tahay inaan allahu akbarna la dhahaynin lana salaama naqsanaynin ee ruuxu intuu iska sujuuduu soo toosaya wabilahi tawfiiqkadnimu dantiisu qabsanaya saasay masaladu xoog badan tahay ama yani masalahaan ama dhanka kale marka la fiiriyo waa masale khilaafiya haddaad jamaahiirta ra'yigooda qabsanayso kula quman yahood wax u hesho xoogaa wax u hesho laa maanic iska qaado haddaad wax u weydo oo halkaas hadda aan marinay aad martana iyaduna laa maanica laskuma dhibo masaajida nocan o kale laskuma dhibo mamasa waxaan ku arkay dhallinyarada qaarkood masaajidda qaarkood oo markii iyagoo dadka tujinaya oo imaamo ah ayay waxay soo marayaan maxalla sujuud markay akhriyaan imaam weyogow dad badan baa ku daba xihan asagoona allahu akbar dhihin buu iska sujuudaya waxay qaadanayaan sheekh albani caleyh raxmat ullah fii kitaabihi tamaam lminna ayuu wuxuu qabaa inayna mashruuc ahayn dadka in badan oo ka mid a marka dhallinyaradu waayahan dambe waxaa aada loo taqliidiyaa culimmada sunnada raggooda waaweyn oo laga yaabo hadday jamaahiirtu khilaafta iyo hadduu isagaa uun albani baa yidhi keliya inay soo istaagaan ba hadihi musiiba musiiba tacasubkii ummadda lagala dagaalamahay haddii uu uun xagga dambe kaa galo atacasub fii tawbihi ljadiid maro cusub wa ah, labis cusub buu ku soo baxay tacasubki imaamu shaafici loo tacasubino maalik loo tacasubino abu xaniifa loo tacasubino hebel loo tacasubino waa laga soo go'ay kaa markii laga soo tegay kadib baa waxaa timid sheekh albani baa yidhiba inay qaarkood u qaataan inu nasiixa bal waxaan xusuusnahay ragga kutubta akhriya nin ka mida ah ayaa wati muddo hadda ay ka soo wareegtay baan maqaayadii meeshan araxma anagoo fadhin baa wuxuu yidhi masalada sheekh albaani baa qaba waa laga xoog badan yahan kuwi sheekh albaani soo ma gafi karo ma gafi karo yidhi ah. mar danbuu isxusuusta ui waan khaldamay laakiin huluwigu meeshuu la gaadhsanya baad garana sheekh albaani waa imaam min alaima ka hayrihi yukhطi wa yusiib sooma masaaisha noocan oo kaleeta hadday ka timaado mafaasidi ka imaanayso ra'yiga mafaasidda taqliilinaya in la qaato wa haddaad imaam tahayoo dad kugu daba xidhan yihiin adoon takbiirsanin haddaad sujuuddana ummaddiiba kugu wareerayso war imaamkii xaggee galay imaamkii wax noo akhriya intuu uu iska tegay oo soo sujuuday buu soo noqday kuwa ku arkaaya may qaar badan baan ku arkayni sooma qiraa'adoo kala godoon bay dadka ku wareerahay marka xaaladdaasoo kale dadku saynan u wareerin waa inuu ruuxu takbiirsado waana midda imaam maalik caleh raxmatullahi uu lahaa hadduu salaad ku jiro ha takbiirsado soma hadduu salaad ku jiro ha takbiirsado khaasatan hadduu imaam yahay kama wasiisata macnaha masaa'il noocaasoo kale iska fiqiyo a'immadu ay isku khilaafsan yihiin meel intaad ku dhegto waa kuu bannaanta inaad ku dhegto meel inaad qabsato madhab kula xoog badno raayo kula xoog badno waa bannaanta laguna duudi maayo laakiin waxaa laguu diidan yahay inaad ruuxa dhanka kale iyo ra'yiga kala haysta lana xoog badan yahay inaad weerar ku qaado ama tabdiiciso ama tafsiiqiso ama aad u aragto inuu mubtadac yahay taana la diiday masaaisha noocan oo kale dabeecadoodu saas maaha in badan baanu soo baraarujinay masaaisha noocan oo kale iyo qaabka loola dhaqmo ruuxa kugu khilaafsan saas man markaan saa leenahayna ma aha iska hadal eh. waxaan u noqonaynaa salafkii iyo saxaabadii iyo taabiciinkii a'immadii say ahaan jireen masaa'isha noocan oo kale ah iyagoo isku khilaafsan haddana say isula dhaqmi jireen halkaa markaad u noqoto bay kuu soo baxaysaa qaacidada dhahaysa mukhaalifkaaga masaa kugu khilaafsan see loola dhaqmaa slkii iyo dhaqankoodii baan ka qaadanayna man an abi bakrata radi allahu can meeshaa intayna bixin waxaa mudan iyadana inaan baraarujinno ruuxa qur-aanka akhrinaya meesha sujuudda markuu soo gaadho waa sujuudaya laakiin ka dhagaysanayo isagu aan akhriyaynin ma sujuudaya wuxuu yidhi xadiidku kaana anabiyu yaqra'u calayna alqur'aana soo ma jeedaan ayagumana arin lakin nabiga qiraadiisa dhegeysanay faidaa mara bisajdati kabara wasajada wasajadna macahu kabarada ka saar ayaguna way la sujuudi jireen nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh xadiidkii suuratu najmina samayna soo mare inay la wada sujuudeen kadalika waxaa kutusaya xadiidu caaisha waxaan dhihi lahaa xadiid ibni cumar kaana rasulu lahi sal lay slam yaqra'u calayna suurata fii hayri sala nebigu suurad buu nagu dul akrin jiray asagoon salaad ku jirin annaguna aanan salaad ku jirin ayuu suurad qur-aana nagu dul akhrin jiray fayasjudu wanasjudu maca markaasuu sujuudi jiray annaguna waan la sujuudi jirnay xataa laa yajidu axaduna makaanan limawdici jabhatihi ilaa midkanna uu waayo wejigiisa meel uu saaraba sidan marka iyadoo loo fadhiyo ayuu nebigu sal lay aslam maalan qur-aanku akhrinayey baa wuxuu soo marayaa meel sujuudeed nebiguna waa sujuudaya iyaguna kulligood way wada daadanayaan qaar baa markaa waxay waayayaanba meelay wejiga dhigaan nafisbayba waayayaanba man xadiikaas wuxuu kutusayaa nebigu salaad kuma jirin somal marka haddii adigoon salaad ku jirin ruux ku ag fadhiyo qur-aankii uu akrinaya ama cajal baabad dhegaysanaysaaba meel sujuud baa lasoo maray haddiiba aad qur-aan dhegaysanayso meel sujuud la maro waa inaad sujuuddo taasaa laga qaadanaya xadiiskan oo iyadana laga faa'idaysanaya man wacan abi bakrata radi allahu canhu abu bakra waxaa laga warinaya ana nabiya nabigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa idaa goortii jaa'ahu uu yimaado khabarun war markuu u yimaado khabar markuu u yimaado khabarkaasoo yasuruhu farax gelinaya khara mid hoobta ayuu ahaan jiray saajidan xaalu yahay mid sujuudsan lilaahi ilahay u sujuudsan rawahu waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila nasaaiya nasaai mooye xadiikani halkan wuxuu ka bilaabay sujuudda qaybteedii saddex sooma sujuud tilaaw waxaa ujeeda sujuud sahwi iyo sujuud tilaawa iyo sujuud shukri sujuud shukrigana waxaa la yidhaahdaa addoonku markuu nicmo helo shay lagu farxo helo inuu ilaahay u sujuudo shukrin uu ilaahay u mahad celinayo daraaddeed inuu u sujuudo shay ka farxiya oo nicmo ah markii uu helo xadiis badaa ku soo arortay uu ka mid yahay xadiidkan abubakr nufayc ibn xaaris xadiidkan wuxuu yidhi xaafidku hantii baa warisay nasaa mooye xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhahdo bakaar ibni cabdilcasiis oo dacfi ku sugan yahy bakaar ibni cabdilcasiis ayaa sanadkiisa ku sugan sidaa daraaddeed baa waxaa daciifiyey oo ku cileeyey ninkaas ninkaa dartii waxaa xadiidka u daciifiyey alimaamu nawowi iyo sheekh albani iyo keyrkood sanad ahaan buu daciif u yahay sanad ahaan buu daciif u yahay laakiin xadiidka waan u tegi doonaayo shawaahid buu leeyahay u markhaati kacaysa markii ruuxuu nicmo helo inuu sujuudu shukri la yimaado inay mashruuc tahay axaadii kala u markhaati kici doonto laakiin sanadkiisu waa daciif xadii ahaan waa xasan laakiin sanad ahaan waa daciif oo say isu keenaysaa xadiidka sanadkiisa gooni ahaan marka loo fiiriyo nin daciifa ah ku jira waa daciif sooma laakiin matnigiisa marka la fiiriyo shawaahid kaluu leeyahay saas daraaddeed matnigu xasan ku noqonaya macana an cabdiamaan bni cawfin radi alahu canhu qaala wuxuu yihi sajada wuu sujuuday annabiyu nebigu sal lay aslam faaaala markaasuu dheereeyey asujuuda sujuuddii buu dheereeyey uma kadibna rafaca wuu kor yeelay ra'sahu madaxiisa oo sujuuddiibuu ka soo toosay faqaala markaasa wuxu uhi nebigu sal lay aslam ina jibriila jibriil ataanii wuu ii yimid fabasharanii wuu ii bishaareeyey fasajadtu markaasaan sujuuday lilaahi ilahay baan u sujuuday shukran mahad celin darteed ilahay aan u mahadinahay shukrin ilahay aan ku shukran sujuuday rawah waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa saxaxa waxaana saxiyey alxaakimu xaakim baa saxiyey ayb kadalika dahabina waa ku waafaqay dahabina waa ku waafaqay sanadkiisa xadiidkan sanadkiisa waxaa ku jira dacfi baa ku jira sanaduhu daciifun sababtu waxa weye waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo cabdulwaaxid ibnu muxamed cabdulahi bn muxamed oo majhuula ku jira sanad ahaan marka ma asaxay ikhtilaafna waa ku jira sanadkiisa laakiin ariiq kalu leeyahy ariiq kaleo ibn abi shayba iyo abu yacla ay soo saareen oo isaguna daciif labadaa ariiqoo mid kasta daciif yahay marka laysu geeyo buu xadiidku waxoogaa xoogeysanayaa sanad ahaan oo sanad ahaan buu xasan noqon karaa amaa matnigiisi iyo masaladuu faa'iideynayo oo sujuudu shukrida xadiidkii horena waa faa'ideynaya sooma haahid bay markaas unoqonaya haahid bay isu noqonaya ayb bishaarada xadiidka ku aroortay bishaarada xadiidka ku aroortay nebigu uu leeyahy fabasharanii jibriil baa ii yimid oo ii bishaareeyey bishaarada iyada ah waxay ku caddahay xadiidka lafdigiisa marka loogu loo noqdo cinda axmed walxaakim walbayhaqi wuxuu leeyahay nebigu sal lay aslam inii laqiitu jibriila calayhi salaam jibriil baan la kulmay buu nebigu sal lay aslam fabasharanii wuuna ii bishaareeyey maxay tahay bishaaradaas wuxuu yidhi buu idhi ina rabbaka yaquulu laka muxamadow rabbigaa wuxuu ku leeyahay man sallaa calayka sallaytu calayhi ruuxii kugu salliya aniguna waan ku sallin waman sallama calayka sallamtu calayh ruuxii ku salaamana anaa salaamaya fasajadtu lilaahi shukran markaasaan dhacay oon sujuud la dhacay shukri ilahay anuu mahad celinaya daraaddeed buu nabig sal marka bishaarada uu nebigu la sujuuday waxay ahayd ruuxii ummadiisa ka midoo ku saliya inuu rabbi ku salinayo ruuxii ummadiisaoo salaamo nebigana inuu rabbi salaamayo soo bishaaro weyn maa bishaaradaasuu marka nebigu la sujuuday salawatu rabbi waslamu caleyh ayb labada xadiidba waxay faa'iideynayaan sujuudu shukrigu inay mashruuc tahay waxaana qaba inay mashruuc tahay alimaamu shaafici axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiya abu hawr waxaana doortay ibnu mundir waxaa karaahaystay sujuudu shukriga maalik iyo abu xaniifa hortoodna imaam ibrahim naqaci taabicigi wuxuuna yidhi waa bidco waa bidco naqaci wuxuu yidhi sujuudu shukri waa bidco adiga ogowo culimmada salafka saxaabadii iskaba dhaaf taabiciinta saxaabadii xataa masaa-isha qaarkood baa ka qarsoomi karta markaasay ku tilmaami karaan inay bidco tahay sidaas daraaddeed wadaad kasta oo yidhaahda shaygani waa bidco warkiisa la yeeli maayo ilaa uu meel saaro taas man markuu yidhahdo waa bidco haddii loo helo nas mashruuciyadiisa sheegaya warkiisu wuxuu noqonaya war waxba jira saxaabada qaar ka midayna ku dhacday masaaisha qaarkood oo nusuus leh inay bidca ku sheegaan aimada waaweynna qaar bay ku dhacday soo ma jeed marka masaladu waa masalo suganoo adilo leh maalig iyo xaniifa waa karaahaysteenoo malaha adiladeedaa la qumanaa weyday ama daciif ka noqotay laakiin adiladu way sugan tahay shudur shukriga oo waan u tegi doonaa qaar kale wacan ibara ibni caazibin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay waslam bacaa wuu diray caliyan cali buu diray ilalyamani yman buu udiray nebigu yman buu u diray cali mucaadi bnu jabal iyo isaga iyo abu muusa alashcari iyo rag badan buu yman u diray ninba hawl buu uga diray nebigu sal l fadakara alxadiia xadiikii buu sheegay ayb xadiku xadii dher qaala wuxuu yihi fakataba caliyun cali wuxuu u qoray nebiga sal lay slam biislaamihim islaamidooda aduu wixii uu yaman kala kulmay iyo qisadiibuu xadiisku sheegay kadibna akhirkiisa waxaa ku yimi fakataba caliyun cali waa qoray nebigu usoo qoray waraaq biislaamihim islaamnimadoodii reer yamoreed inay islaameen waraaq noocaasu nebiga usoo qoray falama qara'a markuu akhriyey rasuululahi sal lay waslam rasuulkii markuu akhriyey alkitaaba qoraalkii waraaqdii lasoo qoray markuu akhriyey khara waa dhacay nebigu saajidan isagoo sujuudsan shukran shukrin darteed ayuu u dhacay lilaahi ilaahay uu u shukrinayo tacala korhaye calaa dalika arrinkaa korkiisa islaamidda reer yameneed ay soo islaameen oo diinta qaateen ayuu nebigu sal lay aslam ku farxay saas dareed buu u sujuuday rawa waxaa wariye xadiidka albayhaqiyu baa wariyey wa sluu xadiidkan asalkiisuna fi lbuhaariyi saxix buhari ku yaalla xadiidkan asalkiisu buhari ku yaalla bukhaari markuu ku yaallo qaybta dambe oo shukrintaa lama socoto bukhaari markuu ku yaallo inta shukrintaa lama socoto inta sujuudda ah ee shukrinta lama socoto bayhaqi baa wariyey ayib alimaam nawowi wuxuu leeyahay fi lkhulaasa xadiidkani waa saxiix buu leeyahy kadalika waxaa saxiixiyey imaam albayhaqi ibnu turkumani baa sidoo kale sugay sheekh albaanina waa taqriiriyey kama fi lirwa xadiidkani marka waa sugan yahay qisadeeduna waa qisada cali bn abi aalib ree yamaneed markuu nebiga u sheegay oo qor-aan ugu soo sheegay inay islaameen nebigu sujuudu shukrigu la dhacayo waa sujuuday rasuulku salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka axaadiistii horuu xoojinaya waxaa xoojinaya sidoo kale aarkii kacb ibni malikin xadiidkii kacb ibni malik fi saxiixayn buhari muslim soo garamaysaan xadiidkii kacbi maaligii dheeraa markii isagii labadii nin ay kadib dhaceen duulaankii tabuuq soo garamaysaan aakhirkiisa waa kii ku yimid konton beri markii laga aamusnaa kacab iyo raggiisa oy kadeedmeen waa kii bishaaradooda qur-aan kusoo degay sooma markii salaad subax nebigu tukaday oo qur-aankii dadkii u sheegay iyo in nimankii laga tawad aqbalay waa kii la tartamay nin faras qaatay iyo nin orday iyo nin dhawaaqay iyo bishaaradan sidii loo gaarsiin laha ragga iyaga kacab marka wuxuu yidhi ninka hadalkiisu isoo gaadhay wuxuu ahaa buuhi nin dhawaaqayoo buur fuulay samictu sawta saarikin awfaa calaa jabali salcin calaa jabali salcin buurta salci laydhaha baa nin intuu korkeeda fuulay ayuu dhawaaqay biaclaa sawti wuxuu leeyahay yaa kacba bna maalikin abshir war kacabow bishaarayso ninkii faraska ku orday iyo ragoo kale xeelad badan mogta ninkii faraska ku orday iyo ninkii lug ku orday iyo ninkaa buurta fuulay baa warkiisu ka dheereeyey ee dhawaaqay wuxuu yidhi kacab fakharartu saajidan wa caraftu an qad jaaa faraj markii dhawaaqaasi isoo gaadhay baan markaa sujuud la dhacay buu idhi waxaanan ogaaday buuhi inuu faraj yimid waa waktigii nebiga sooma watigii nebiga wey salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani waxay kutusaysaa in saxaabadu ridwaan calayhim xataa nebigoo nool agtooda ay mashhuur ka ahaan jirtay markay shay nicmaa helaan oy ku farxaan inay sujuudi jireen ah, waxaa ka mid a ah xoojinaya aarka cali bn abi aalib radi allahu canhu axmed iyo keyrkii waa soo saaray ana caliyan lama qaatala khawaarij cali bn abi aalib radi allahu canhu waa kii khawaarijta la dagaalami jiray nahrawaan meesha la yidhaha ee khawaarijta laayey cali markuu khawaarijta laayey baa wuxuu yidhi nimankaas aan laynay meesha daadsan waxaad ka soo raadisaan buu dhexdooda nin gacanta calaamo ku leh oo buro weynoo sida naaskoo kale uga laalaada gacanta ku leh ninkaa haddaad soo weydaan oo raggan ka soo weydaan addoommada ilaahay kuwii ugu khayr badnaabayaan laynay buui calaamadaa haddaad weydaan raggaan laynay waa raggii ragga ugu khayr badnaa ilaan waa niman qur-aan badan oo saxaabadii ka qur-aan badan oo ka salaad badan oo ka soon badan oo khatar caw haddaadse ninkaa soo heshaan warkeennu markaa waa cad yihiin dadkii la laayey baa la dhex galay waa la soo baaday waa lasoo soo raadiyey ninkiiba meel yaallo meyd ah baa loo yimid cali radialahu canhu markii la yidhi waa ka ninkii gacanta calaamada ku laha sajada lilahi shukran ah, shukri buu la dhacay maxaa ile nebiga horey ugu sii sheegay in la dagaalami doono muxuu aha lagana dheh xeli doono ninka calaamaddaa leh marka caddaanta ay nimankan arrinkoodu caddaaday buu cali la sujuuday asarkaasi waa sugan yahay axmed iyo keyrkii baa soo saaray sheekh albaanina wuxuu leeyahay qawiyun markuu dhowr duruq u sheegay wuxuu hi qawiyun bihadihi uruq ala saddexdiisa ariiq marka laysuu geeyo asarkan cali bin abi aalib radi allahu canhu waa xoog badan yahay ayuu yidhi macnaha kama fi lirwa marka kulli waxay isugu tegeysaa mashruuciyatu sujuudi sahwi sujuudi waxaan dhihi lahaa sujuudu shukri masaa'il dhowra marka ay culimmadu isku khilaafsan yihin oo ku kala tagsan yihin oon laysla meel dhigin waxaa ka mid ah ruuxa sujuudda ama ha noqoto midda tilaawada ama ha noqoto midda shukriga ruuxa sujuudaya ma shardiba inuu daahir yahay oo weyse qabo waxna soo khaasa looma hayo laakiin way u badan yihiin inay shardi tahay talabaadi waxa weeye inuu qiblada u jeedsado ma shardiba mise kolba dhanku u sijeedu isaga sujuudi kara iyaduna waa khilaafiyo nas ku cadna looma hayo waxayse u badan yihiin inuu qiblada u jeedsado sujuudu tilaawadii garanay sujuudu shukrida iyadana takbiir ma leedahay salaamo naqsi malme leedahay labadana iyadana waa isku khilaafsan yihin waxna soo looma hayo masaaishaas iyadana waa masaa'il khilaafiyo haddii la cadcadna aan loo haynino markaa si khaasa naskuga amacna ayib markuu ruuxu sujuudsan yahay sujuudda tilaawada ee qur-aanka waxaa soo aroortay abu daawuud ku yimid bisanadin saxiix inuu akrinayo kama warada fi xadiidi caaisha kaana yaquulu fii sujuudi اlqur'aani billeyl habeenkii markuu nebigu qur-aanka akhrinaya sujuudsan yahay oo macnaha waxa weeyaan uu yani qur-aanka meesha tilaawada markuu marayo darteed la sujuudo wuxuu akhrin jiray nebigu sal lay waslam oo uu sujuudda ku akhrin jiray sujuuda tilaawada sajada wajhi liladii khalaqahu wa shaqa samcahu wa basarahu bixawlihi wa quwatihi sujuudu tilaawada ducada adkaarta dikrigaasa la akrinay sajada wajhii wejigaygiibaa sujuuday liladii kii buu u sujuuday khalaqahu abuurtay allihii abuurtaybuu wejigaygu u sujuudtay oo washaqa jeexay samcahu maqalkiisa jeexay dhagahana u sameeyey wa basarahu araggiisana jeexay bixawlihi wa quwatihi awooddiisa iyo quwadiisa iyo xeeladiisa ku jeexay kaasuu wejigaygu u sujuudsan yahay dikrigaa in la akriyaa mashruuca ayb waana xadiis uga wen waa xadiidka ay aimada qaarkood u deliishadeen sheekhana dhihi jiray sheekh moxamed mukhtaar shinqiiti xaafidahu llahu tacaala baa buluq maraamka noo akrin jiray marka masaaisha fiqiga iyo fuqahadu waxay ka kale yidhaahdeen iyo buu aad uga hadli jiray maalin buu marka wuxuu ka hadlayey madaxa masaxiisa ma aqan maslada inaan horey usoo tilmaamay madaxa marka dhagaha marka la masaxayo ma madaxaa lala masixi mise si madax bannaan baa loo masixi mise wejigaa lala masixi wuxuu yidhi marka fuqahada qaarkood ba waxay ku tageen dhagaha marka la masaxayo wejigaa lala masixi oo wejiga markaa dhaqdo ayaa dhagahana masaxaysa biyihii wejiga ka soo hadhay baa dhagaha ku masixi markaasaa lala yaabay markaasuu yidhi waxba ha la yaabina a'immada iyo culimmada iyo fuqahadu markay madhab maraan weligaa ha qarisanin buuri meel unbay sal ku haysaan markaasuu xadiidkan keenay oo waxay deliishadeen buuhi nimankii warkaa yidhi waxay yidhaahdeen sajada wajhii liladii khalaqahu washaqa samcahu wejiga dhegihiisa jeexay oo wejiga indhihiisa jeexay dhegihii yaa iskale marka yaa loo idaafeeyey wejigaa loo idaafeeye sooma wejigay ka tirsan yihin bay dhaheen marka balmeelgii aduu hadda goobbaa fuqahadu waxay fardiyeen waxay yidhaahdeen haddii uu nin intuu duulo banka carafa korkeeda isagoo duulahaya wakhti uu joogo oo xilligii la rabay inuu carafa taagnaado uba korkeeda marmaraba ah, wuquufkiisii ma asaxay mise ma asixin bay dheh ah, la yaabbay ahayd waagaas iyo shay la qariibsado ninbaa intuu duulu carafo korkeeda marmari hadday laakiin timid helicobter baa lala imaanayaa aayar banka carafo korkeeda loo maraya lababa soo istaagahaya waxaa loo baxsaday waaga waxay culimadu ka dheheen soma gar marka yani wuxuu ula jeeday sheekhu amilada markuu bixinaya culimada aqwaashoodu ictibaar bay leedahay ududaysaqaacido nocaasuu bixinaya manaa ayb baabu salaati taawuc aynu ku darno dhowr salaada taawuca ayuu baabu yahay salaada tadawuca waxa wey waa salaada sunnada awey salaada ziyaadada ka ah salaadaha waajibka awey wacan rabiicata bni malikin aslami radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala lii wuxuu igu yidhi annabiyu nabigu sal lay slam wuxuu igu yidhi sal weydii weydiiso dantaada weydiiso maxaad ii weydiisanaysaa wey waxuun i warso faqultu waxa idhi buuhi as'aluka waxaan ku weydiisanayaa muraafaqataka la saaxiibidaada fi ljannati jannada aan kugula saaxiibo wuxuun warso haddii adi lagu dhi nebiga xoole iigu dabaadhsoma ama xaruur iigu da yani dad say u badan yihiin ama ilahay inuu madax iga dhigo kursi isiiyo iigu ducee soomaaliya haduu yahay golesaan buu dhilaha weylata dadkan majaaniin lmanaasib dadkan manaasibta wareerisa iyo karaasidu wax kalaba ma dheh ninka saxaabigaa fiiri radia allahu canhum waardaahum meesha uu yani waxa wey hamigiisu ku tacalluqay fiiri wuxuu yidhi as'aluka munaafaqataka fi ljanna wax kaloo kaa rabo ma jiro keliya waxaan ku warsanaya inaan jannada kugula saaxiibo allahu akbar hami sara wey annagana hamigeenna hooseeya meelo hoosaan joogna faqaala nabigu wuxuu yuri sal lay aslam awagayra dalika makaa waxaan ahayn baad i weydiinaysa awa tas'alu ma waxaad warsanaysaa hayra dalika kaa waxaan ahayn intaa waxaan ahayn may warsanaysaa wey faqultu waxaan idhi buu huwa isagu kaan ku warsanayaa daaka waa unkaas ku kalmaba jira wax kaloon rabo ma jiro jannada inaan saiib kugula wada aan kula galo qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam faainnii iigu kaalmee marka calaa nafsika naftaada korkeeda bikasrati sujuudi sujuudda badnaanteed ah, sujuudda badi taa iigu soo kaalmee bimacnaa waxa weeye rawa waxaa wariya muslimun muslim baa wariya xadiidka xadiidkani wuxuu u keenay imaamku ruuxu inuu badsado salaadaha sunanka ah waajibaadku iyagu hadalbadday kama taagno oo waa laasim iyaga laakiin in aad badsato salaadaha sunanka salaadaha sunanka iyo sujuudoo la badsadana inay addoonka gaadhsiinayso inuu jannada ka helo darajaad sare saas macana oo sunankani waxay kabayaan waajibaadkii wixii iska dhimay sida xadiidkii nabiga kutusay salawatu rabbi wasalam aleh addoonka waxa ugu horraya laga xisaabiye salaaday noqon hadday salaaddu iskeento khayr hadday isdhintana rabbi wuxuu odhanayaa fiiriya addoonkayga wax sunna ama la yimid sunno hadduu la yimid ugu kaba buu odhanaya markaa haddii sun waajibkii uu dhammaystirana sunankani waxay noqonayaan darajaad wa minhum aalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraati biidn illah saabiq bilkhayraat wsaabiquuna asaabiquuna ulaaika almuqarabuun waxaa lagu kala tegaya laysku dhaafayaay waa majaalka sunanka iyo taawuca waajibaadka laftooda waa lagu kala fiicanya laakiin inta badan maydaanka tasaabuqu waa sunanka iyo tadawucaadka halkaasa dadku kala baxayaan man marka nebigu sal lay slam sujuudda iyo badnideeda iigu soo kaalmee buu yidhi haddaad rabto jannada inaad igula saaxiibto waxay ka mid tahay axaadiista kutusaysa sunanka iyo fadaa'isheeda faraha badan in la koobi karayn ayuu xadiidku ka mid yahay waxaana u deliishadaan culimmada qaar salaadan waxaa laga doodaa salaada qaybaheeda kala dawiyo rukuucdeeda taagnideeda sujuuddeeda fadhigeeda kee u fadli badan waxaa daliishada xadiidkan culimmada qabta salaada gabaladeeda waxaa ugu fadli badan sujuudda kadalika ibnu khusayme iyo daarimi iyo bayhaqi labadaba iyaguna way wariyeen walihamsati shamsi waxaa u sugnaaday wasaxaxu ibni xibbaana ibni xibbaanna waa saxiixiyey bilafdi salaatu alleyli wاnnahaari masna masna walilhamsati shamsi buu xadiisku u sugnaaday wasaca ibn khusayma ibn khusaymana waa saxiixiyey bilafdigu ugu sugnaaday lafdigan salaatu leyli habeenka salaadiisa iyo wanahaari maalinta salaadeedu masna masna waa laba laba wa qaala nasaa-iyu nasaa-i wuxuu yidhi haadaakani khafaun waa gaf saasuu ku yidhi fi lmujtabaa aw fii sunanihi suqra ayb yani waa gaf buu leeyahay maxaa gafa waxaa gafa buu leeyahay siyaadada ah wanahaar ziyaadada xadiidka in lagu daro waa gaf buu leey oo waa shaad buu leey sida sawaabkaana waxa weeye salaatu leyli masna wamasna ama wanahaar in lagu daro waa gaf buu leey sidaa wuxuu kusii cadeeyey fii sunanihi lkubraa oo wuxuu yidhi hada isnaadun jayid sanadka xadiidku waa jayido waa fiican yahay laakiin asxaabu bni cumar cabdulaahi bni cumaroo xadiidka warinaya asxaabtiisii ardadiisu khaalafuu caliyan alsdiya ninka la yidhi caliy bn asdi bay khilaafeen oo waxaa khilaafay saalim iyo naafic iyo taawuus raggaa ardadii cabdulahi bni cumar ee siqaadka ah xadiidka waxay ku wariyeen salaatu lleyli masna ama bn alsdi ninka la yidhaahdaa wannahaari ku daray raggii badnaa ee siqaadka ahaana wan way ka tageen sidaasuu tacliilka u bixiyey alimaam annasaa'i fii sunani ilkubra wuxuuna ishaarayaa ziyaadada iyada inay shaadla tahay culimada xukuntay waxaa ka mida ah inay daciifatu shaad tahay lafdadaasi annahaariya shucbat bn xajaaj axmed ibni xambal fii riwaaya ibnu maciin yaxya ibni saciidin alansaari shaykhulislaam ibni taymiya bal ibni xajar wuxuu ka soo guuriyey a'immada xadiidka badankood buu ka soo guuriyey tirmidina sidaas isaguna ku tegey lafdigaasi inuu shaad yahay waa lafdigee salaatu alleyli wanahaaridaas wnahari daweeshada waa daciif ku taga ayb yani muxadisiinta iyo culimada xadiiska badankood saasay maray laakiin haddana dhanka kale culimo sugtay baa jirta oo wannahaaridaasi lafdadaasi sugtay sida imaam albukhaari oo kale axmed ibn xambal fii riwaaya ibni khusayma ibni xibaan bayhaqi iyo khaaabi imaam nawowi iyo sheekh ibnu baas albaani laftiisu wuxuu leeyahay lafdada wannahaari ah waxay leedahay shawaahid iyo turuq bay leedahay wayna ku sugnaanaysaa bul isaguna waa sugaya yani waxa weyaan halkaasaa marka lagu qaybsan yahayo lafdada wannahaari ah layslama maalligin bacd almuxadisiinna waxay leeyihiin way sugan tahay bacd almuxadisiinna waxay leeyihin waa shaad bay leeyihin macna adiga warka soo duduba waxa weeye hadday sugnaatay iyo haddayna sugnaaninba maalintiina salaada labalabo waa loo tukan karaa habeenkiina labalabo waa loo tukan karaa maalintiina labalabo waa laga siyaadin karaa habeenkiina waa laga siyaadin karaa way sugan tahay axaadiis kale ay ku sugan tahay salaadaha maalintii oo nebigu sal lay wasalam salaada duxada oo kale tukaday ragcado ka badan laba ka badan isku xidhay salaada duhurkaoo kaleeto uu isku xidhay ama uu jideeyey in laba ragcado ka badan laysku xidhi karayo marka salaada maalintana waa la hayaa salaada habeenkana waxaan u tegi doonaa xadiiu caaisha oo nabiga salaadiisii markay sifaynaysa ay tiri yacni afar ragcadood buu tukaday falaa tas'al can xusnihina wa tuulihina uma sallaa arbacan falaa tas'ala can xusnihina wa tuulihina uma sallaa alaa waan utegi doonaa marka xadiiska waxaa laga faidaysan ba lihin habeenka salaadi in ka badan la tukan karayo bal ma aqaanina xusuusantiina waxaan soo sheegnay xadiidkii nabiga sal lay waslam uu sideed ragcadood isku xidhay somayna marna soo mari maqanhabenmsahabiinkorsideed ragcadood intuu isku xidhay nebigu sal lay sl habeenkii ayuu atixiyaadsaday markaasuu haddana tii sagaalaad la yimid markaasuu atixiyaadsaday somayna soo mari ah, markaynu ka hadlaynay baan u malaynayaa tashahud hore iyo ka dambe baan kaga soo hadalay halka macna abu cawaana fii saxiixihi baan ku sheegnay inuu xadiikaasi goy waana xadii saxiix marka waxa laga hadlaayo waxa weeye sida fadliga badan laba gooroba sida fadli badani salaaduhu waxay u fadli badan yihiin laba ragcadood inaad u tukato maxaa yeele markaad labalaba ragcadood u tukato camal siyaada baa gelaya sooma yani aqwaal siyaada adkaar siyaada acmaal siyaadaa baa gelaya siyaadadaas fadli bay la imaanaysaa marka laakiin inay maalintiina mashruuctaho laga kordhin karo oo laba ragcadood ka badan laysku xidi karo habeenkiina laysku xidi karayo adil kala kustay man an abi huraraa radi alahu canhu qala wuxu hi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi afdalu salaati salaata ugu fadli badan bacda alfariidati salaada waajibka ah kadib salaatuleyli habeenkii salaadiisa habeenka salaada la tukado baa bacda alfariida ugu fadli badan bimacnaa waxa weeye salaadaha raatibooyinka ah iyo salaadaha masalan maalintii la tukado iyo kuwa habeenkii la tukado iyo kuwa mutlaqa salaad sunnaa oo la tukado waxaa ugu fadli badan salaatuleyl habeenkii la tukado saas macnaha akhraja waxaa wariye xadiiska muslim muslim baa wariyey waana salaada qur-aanku tilmaamay qur-aanku si gooniya ah buu salaada u tilmaamay muminiinta markuu tilmaamayey kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun salaatuleylka la tilmaamay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa amaca marka meelo dhowr ah baa sidaas qur-aanka loogu tilmaamay salaatuleyl maadaama qur-aanku tilmaamay yani waxawy waxay ka mid tahay salaadaha ugu fadli badan ama salaada ugu fadli badan salaad la tukado fariidada ka fadligeeda waxyaalaha keenaya waxaa ka mid a xilligaas waa xili inta badan dadku ay intooda badan ay hurdaan laakiin xadiiska nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh markuu magaalada uu galay madiina isagoo soo hijrooday cabdulahi ibnu salaamba wuxuu leeya hadalkii ugu horreeyey rasuulka kaga maqlay wuxuu ahaa muxuu ahaa yaa ayuha annaas acimu acaam waafshu salaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam wardadow cuntada bixiya oo dadka baahan quudiya salaantana faafiya dadku markay hurdaan oy quurinahayaanoo moog yihiinna tukadow salaad u kaca jannada ilaahay baad gelaysaan idinkoo bad qabo oo naar iyo cadaab idin taabanin xadiikaasaa marka iyo xadiis kala waxay kutusa waa awqaadda dadka haalibkoodu ay moog yihiinoo iska hurdaan way macnaha ayb afdal salaati bacda alfariidati salaatu leyl jamaahiirta qabta iyo culimada badankood salaatuleylku inay ugu fadli badan tahay salaadaha waxaana salaatuleylka ku jirta salaada witir oo bacdu ahlicilmi ay qabaanba inay waajibta inoo soo socoto man salaatuleylka qayb ka mida wman salaatuleylku haddana way sii kala fadli badan tahayo waxay u fadli badan tahay habeenka gelinkiisa dambe ulu leyli alakhiir habeenkaas laba meelood markay saddex meelood markay laba meelood tagto meelina laaban tahay wakhtigaasay weliba sii fadli badan tahayo waa wakhtiga rabbi tabaaraka wa xadiidkii mutawaatirka ahaa yanzilu rabbuna ila asamaai addunya xiina yabqa sulusu leyli alaakhir somayn ah, markaasuu wuxuu odhanayaa man yadcuunii faastajiibu lahu man yasalunii faaciyahu yani waxa rabbi tabaaraka wa wuu soo degay samada soko u imaanaya samada soko ayuu u degaya yani waxa way soo degid isaga u qalanta rabbi tabaaraka wa markaasuu wuxuu leeya waxay weydiista oon siiya ah, yaa i barya oon ajiiba yaa tawbad keenoo ka aqbala marka xilligaas ducadu waa furantairidda waa furantaha oo waa la aqbalaya xilligaasay marka ugu fadli badan tahay waa gelinka dambe an abi ayubin ansaari radi alahu canhu ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku qaala wuxuu yihi alwitru witrku xaqun waa xaq calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisu xaq ku yahay man axaba ruuxii jeclaada an yuutira inuu witriyo bihamsin shan ragcadood inuu ku witriyo falyafcalha falo waman axaba ruuxii jecel an yuutira inuu witriyo bialaain saddex inuu ku witriyana falyafcal ha falo waman axaba ruuxii jecel an yuutira inuu witriyo biwaaxidatin hal ragcada inuu ku witriyana falyafcal ha falo rawah waxaa wariyey alarbacatu afartii baa wariyey ila tirmidiyu mooye tirmidi mooye wasaxaxahu waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana baa saxiixiyey warajaxa wuxuuna rajaxay annasaa'iyu nasaa-i wuxuu rajaxay waqfahu xadiidkan inuu mawquuf yahay inuu abu ayibin alansaari mawquufkuyo ku eg yahay oo uusan nebiga gaadhsiisnayn ayuu rajaxay wuxuu leeyahay xaafidku fii talkhiis alxabiir wuxuu ku leeyahay صaxaxa abu xaatim wالzuhli wاdaara quطni fi اlcilal wاlbayhaqi wagayru waaxidi waqfahu wahuwa sawaab ragga kale xadiidkani inuu mawquuf ku yahay abu ayuub saxiixiye waxaa ka mid a ah abu xaatim araazi ama abu xaatim ibn xibbaan inaan malina iyo duhli abu xaatim araazi iyo duhli moxamed ibn yaxya duhli iyo daara qutni fi lcilal bayhaqi iyo rag kaleeta ayaa waxay saxiixiyeen xadiidkan inuu mawquuf yahay xaafidka wuxuu yidhi wahuwa sawaab inuu mawquuf yahay baana sawaabo xadiidka rafcigiisu waa aa waa gaf bule man xadiidka laakiin isagoo marfuuca waxaa saxiixiyey oo qoladaa khilaafay aan soo sheegnay ibni xibbaan sida meeshan buu inoogu sheegay saxix ibni xibbaan waalxaakim imaam nawowi dahabi iyo sheekh albaani markaad fiirisana qolyahan saxiixiyey rafcigiisa baad moodaa inay xoog badan yihiin lianna ragga iskhilaafay ee rafciga iyo waqtiga isku khilaafay markaad isgarab dhigto waxaa badan ragga xadiidka rafciyey ilaa taqriiban sagaal miya toddoba meelahaas bakar ibnu waail iyo cabdulahi mubaarak iyo nin la yidhaha duweyd ibnu naafic iyo awsaaci iyo sufyaan ibnu xusein iyo yunis ibn yaziidin alayli iyo maxamed bin cabdilwahidin zubaydi iyo ninka la yidhahdo macmar ibnu raashid iyo maxamed ibn axdi xafsa iyo raggaasoo dhan baa waxay khilaafeen dhowr nin raggaasoo dhan xadiidka waxay ka dhigeen marfuuc dhowr nin oo uu ka mid yahay abu macbad iyo ibnu cuyeyna iyo ibnu isxaaq iyo macmar ibnu raashid oo weliba qaarkood ay ku jiraan kuwa hore ayaa xadiidka mawquuf ka dhigay markaad marka u noqoto culumta musalaxa iyo qawaacidulmustalax marka loo noqdo hadday rag badan iyo dhowr nin iskhilaafaan kullina wada siqaad yihiin ragga badan baa loo xukumaa soma haddana kaaga daranta dhanka badnidu jirta ah, ragga iqaadkuna u xoog badan yihi oo agga dabdiga iyo itqaankanu aggaasu ku xoog badan yhi saas daraadeed waxaad moodaa sawaabka inay tahay xadiidka rafcigiisa culimada saxiixisay baa xoog badan walow raggan kale rag aan sahlanayn ay yihiin abu xaasim iyo duhli iyo daara iyo bayhaqi rag sahlan maha ibni xajar iyo laakiin markii waxoogaa daraasada dib loogu yaro noqdo waxaad moodaa xadiidku isagoo marfuuca inuu sugan yahay ayb saas daraadeed sheekh albani caleyh raxmatullah kitaabkii saxiix abi daawuudka asalka wuxuu leeyahay markuu xadiidka uu soo arooriyo oo ka hadlo mutaqadimiintii rag ka mid a waqfiyey buuhi oo rajaxay inuu mawquuf yahay sawaabse ma ah lianna ragga waqfiye waa rag yar buuhi ayadoo weliba qaarkood haddana rafciga laga wariyey ragga rafciyey baana badan sidaasaana sawaaba buu leeyahay qawaacidda musalax marka loo noqdo marka taasaad mudda inay xoog badanta ayb xadiidku wuxuu faaideynaya marka nebigu wuxu ui witirku waa xaq ruux kastoo muslim aq ku waa xaqaasaa waxaa daliishaday xadiidka nimanka la yidhahda xanafiyada oo waxay yidhahdeen alwitru xaqun calaa kulli muslim waa waajib badhe halkaasay mareen waajib laakiin shanta salaadood ee waajibkae arkaanta ah ma gaadhsiisna laakiin waa waajib bay ku tageen jamaahiirta khilaafo waxay yidhahdeen witirku waa sunna ee waajib maaha sidaa jamaahiirtu ay mareen baana saxoo witirku waajib maaha inuusan waajib ahayn axaadiis kale aan u tegi doonnaa oo tilmaamaya waxaa kaloo ka mid a ah axaadiista aad u fara badanoo saxaaxa iyo sunankaba ku taalla oo nebigu sal lay slam uu ku sheegay ummaddan shantaas salaadoodun inay waajib ku tahay saas man sida xadiikii dalxa miyu ninkii nebiga u imaan jiray sal lay slam ee uu yidhi ee dhihi jiray saxiix buhaari muslim salaadaha maxaa laigu leeyahay ee uu dhihi jiray amsu salawaat filyam wleyl ee uu dhihi jiray hal calaya hayruha waxaan iyada ahayn ma laygu leey shantaa waxaan ahayn ee uu nebigu sal l kadibna markuu salaadii iyo dhowr kale u sheegay tegi jira dhihi jiray intaa ka siyaadin maayo ee nebigu dhihi jiray aflaxa in sadaqa ah, kadalika waxaa ka mid ah xadiidkii mucaad ibni jabal markuu nebigu yaman u diray ah, fainhum aaacuuka lidalika faaclimhum ana allaha qad iftarada calayhim hamsa salawaatin fi lyowm waleyl somaha asagana waa ka mid axaadiis far badanoo macnahaasaa faa'iideynaysa waana axaadiista jamaahiirtu ay deliishanayso shantaas salaadood waxaan ahayn inuusan waajib ahayn witirku marka xadiidka odhanaya xaqun calaa kulli muslim bimacnaa sunna muakada laga wada saasman sunna muakad mashruuciyadiisu ay muakad tahay ayay faa'iideyn mooyaane wujuubka waxaa ka sarfinaysa nusuustaa kale macna waxaa kaloo xadiidku inoo faa witrinta markii la witrinayo in shan ragcadoodoo isku xigta lagu witrin karo shan ragcadood inuu ruuxu oo isku xidhan oo hal atixiyada ugu dambeeya leh yaad ku witrin karta ruuxii rabana saddex ragcadood buu ku witrin karaa oo iyaguna xidhiidhsan oo hal atixiyada ugu dambeeya leh ruuxii rabana hal ragcad buu ku witrin karaa kullu dalika waa awjuhu bannaan wa bal ka badan baad ku witrin kartaa toddoba isku xidhan baad ku witrin kartaa sagaal isku xidhan baad ku witrin kartaa waxaad ku witrin kartaa maarata eh, ko iyo toban baad witrin kartaa kullu way soo aroorta way sugan tahay macana wacan caliy bni abi aalibin radi allahu canhu witirka iyo salaatuleylku ma kala jiraan witirkaa ka khaasan witirku salaatuleylku ka mid yahay salaatuleylka waxaa la yidhahdaa midkii markaad cishaha tukatay iyo sunnadeeda ilaa waagu ka baryay waxaa tukatoo dhan salaatuliil baa ladhaha witirkana waxaa la yidhaahdaa salaaddaa habeenkii aad tukanaysay waxa aad ku khatimto ee tirada isdheer ah baa witir la dhahaa haddaad saddex ku khatimto saddexdaasaa witir ah wixii kaaga horeeyena muxuu ahaa salaatuliil witr salaatuliilkiibu ka mid hadaad shan ku witriso waxna kaaga horeeyeen wixii ka horeeye salaasuleyl weeye shantanna waa witr witirku marka waa tirada isdheeree salaadaada aad ku khatimayso habeenkii aad tukanaysaa witr la dha wixii kalena salaatuleyl bay noqonayaan yani waxa weyaan ama ramadaan ha tukado ama keyrka hala tukado taraawiix haddii la yidhaahdo waa salaatuleylka la tukado bisha ramadaan soma salaatuleyl iyo taraawiix meel ma kala jiraan markii uun la gaadho ramadaanka oo laysla tukanayo unbaa taraawiix loo bixiyey laakiin waa salaatuleylkii meel makala jira tahajudka iyo taraawiixda iyo salaatuleylkuna waa isku mid kulli waa asmaa limusamayaatin waaxida limusama waaxid tahajudkuna waa un salaatuleylkii wa bacdu ahlicilmi baa waxay ku khasisayaan haddii aad intaad seexato gelinka hore aad salaada u kacdo kaasa waxaa la yidhaahdaa tahajud salaatun bacda nowm hurdo kadib salaadaad tukataa waxa la yidhahdaa tahajudka marka waa magac khaasa leey waa min alleyli fatahajad bihi naafila soo maahe marka laakiin waa salaatuleil taraawiixdu waa salaatuleil tahajudku waa salaatuleil muxuu ahaaye witirku salaatuleilkiibuu galaya kulli saas man an caliy bni abi aalib radi allahu canhu qaala wuxuu yihi laysa muusan ahanin alwitru witrkii bixatmin waajib go-an ma ah waajib laazima ma ah ka hay-ati lmaktuubati sida salaada waajibkaa qaabkeedoo kale salaada maktuubada ku dushiina lagu waajibiyey sideedoo kale iyo qaabkeedoo kale xatmi laazima uma ah walaakin sunnatu waase sunna buuhi oo sannaha uu jideeyey rasuululahi baa jideeyey sal lay slam waa sunno uu nebigu jideeye mooye salaadaha shantoo kale sidoodoo kale laazim uma aha rawah waxaa wariyey atirmidiyu baa wariyey waxasanahu wuuna taxsiiniyey wاnasaa'iyu nasaa-ina waa wariyey wاlxaakimu xaakimna waa wariyey waصaxaxahu xaakim waa saxiixiyey kadalika xadiidka waxaa wariyey axmed iyo ibnu maajah iyo ibnu khusayma sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo abu isxaaqin asabiici oo mashhuur bitadliis ah nin tadliiska caan ku ah oo abu isxaaqin asabiici la yidhahdo sidiisa kaleta iqa ah ayaa ku jira wuuna cancaneeyey xadiidka wabitaali waxaan leenahay xadiidka sanadkiisu waa daciif laakiin sida sheekh albani caleh raxmatullah uu tilmaamayo xadiidku wuxuu leeyahay shawaahid iyo axaadiis kaloo u kacayso xasan buu ku noqonaya xadiidku ka xadii waa xasan matnigu waa xasan laakiin sanadkiisu waa daciifo cancanatu abi isxaaqin isabiici baa ku jirta saas man muxuu inoo faaideeyey xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey salaada witirku inaysan waajib sida salaadaha shantoo kale ayn ahayn wuxuu ka mid yahay marka adilada ay deliishanayaan jamaahiirta iyo culimada badankooda ay u deliishanayaan witirku inuusan laazim ahayn oo ay ku radinayaan xanafiyada ayuu ka mid yahay macna waana sida sawaabka wacan jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula lahi sal lay slm rasuulku qaama wuu istaagay fii shahri ramadaana bisha ramadaan dhexdeeduu istaagay qaama wuu istaagay fii shahri macnaa salaada taraawiixda ayuu isu taagay uma kadibna intadaruuhu way sugeen dhowr habeen buu istaagay oo intuu masaajidka usoo bax masaajidka ku tukaday bay ku daba tukadeen way ku daba tukadeen dhowrkii habeen isagoo nebigu isu imaado kaalaya ila tukada dhihin baa markay arkeen nebigu sal lay waslam masaajidka joogoo salaad tukanaya bay qaar habeen ku daba xidheen habeenkii labaad waa laysu sheegay waa la soo batay habeenkii saddexaad baa haddana warkii magaalada galay habeenkii saddexaad tiradu intii ka badan waaba la soo buuxiye masaajidkiiba ilaa masaajidkiiba dadkii qaadi waaye markaasuu habeenkii afraad nebigu sal ly sl aaya gurigiisa iskaga tugay mau soo bixinba markaasay dhadhawaaqeen qaarkood oo nebiga maaratay malaha wuu seexday hurdada dhiciyasde hurdaan la tagtay marka saasaa laga wadaa qaama fii shahri ramadaana bishii ramadaan buu istaago habeyne ka mid a ah ayuu masaajidka dadka ku tujiyey uma kadibna intadaruuhu way sugeen min alqaabilati habeenkii ku xigay habeenadaas habeenkii u dambeeyey nebigu markuu usoo bixi waayey bay waxoogaa sugeenoo meeshii tubnaayeenoo sugahayeenoo bal inuu soo baxo falam yakhruj nebigu ma soo bixin salawatu rabbi waslamu caleyh ukas buu meesha isaga jooga ah, muusan moobeyne laakiin ukas buu gurigiisa isaga tukanay iyagoo meesha inay yihiin yihiinoo ay sugahayaanna wuu arka dankama geli wa qaala wuxuuna yidhi nebigu sal lay waslam innii anigu khashiitu waxaan ka baqay an yuktaba in la waajibiyo calaykum korkiinna alwitru witrka in laydinku waajibiyo wax kale idinku soo bixi waa witrka in laydinku waajibiyan ka yaabay subaxdii markii uu nebigu salaadii subax soo baxay oo tukaday ayuu markaasi hadal u jeeday hadalkiiba marka ka mid ahaa sidaasuu xadiidku ah waxaa wariyey xadiidka ibnu xibbaan baa wariyey kadalika abaraani baa fii mucjamihi sahiir ku wariyey xadiidkani marka sanadkiisa waxaa ku jira in la yhahdo ciisa ibnu jaariya alansaari baa ku jira oo uu daciifiyey ibnu maciin iyo abu daawuud iyo ibn cadi iyo keyrka ay daciifiyeen nin aciif oo la yhahdo ciisa ibnu jaariya alansaari baa ku jira ayb xadiidku marka wuxuu ahaa sallaa bina rasul lah sl sl fi shahri ramadaan amaaniya rakcaati waawtar nebigu sal lay slam bisha ramadaan buuna tujiyey sideed ragcadood wuuna witriyey habeenkii ku xigay markay ahayd ijtamacnaa fi lmasjidi warajawna an yakruja masaajidkaanu habeenkii dambe isugu nimid waxaana rajo ka qabnay inuu noo soo baxo fayusalii bina oo uuna tujiyo faaqamnaa fiihi xataa asbaxnaa meeshii baanu joognay ku sugaynayba dhen ilaa waagu ka barya maba aynu kala teginba markaasaa waxaan idhi yaa rasuul allah rajawnaa an takhruja fatusaliya bina waxaanu sugaynoo rajo ka qabnay inaad noo soo baxdo oodna tujiso adigiina maadan noo soo bixin markaasa wuxuu hi inii karihtu aw khashiitu an yuktaba calaykum alwitru ah, saasaa macnaha uu ahaa xadiidku marka bihada lafdi waa aciif waa daciif lafdigaa isaga ayb min xadiidi jaabir bni cabdilaahina waa daciif xadiidku saxiixaynku ku yaala laakiin oo bukhaari muslim baa soo saaray laakiin xadiidu jaabir ma ahe waa saxaabo kale xadiidkood kow waa marka labaadee saxiixaynkii keyrkood markuu ku yimid oo sugan yahay lafdiga uu ku sugan yahay waxa weeye walaakin khashiidu khashiitu an tufrada calaykum salaatu lleyl salaat lwitri ma xadiidku wuxuu sax ku yaho saxiixaynka ku yaalla yacni waxaan ka baqay in laydinku waajibiyo salaada habeenkii salaatulwitridaasi xadiidkan jaabir baa khaas la ah, waana daciif saas man sidaas daraaddeed baa alimaamu sancaani calayh raxmat ullah ayuu xaafidka taciibiyey xaafidka taciibiyey oo wuxuu ku taciibiyey markuu sidanoo kale rawaahu ibnu xibbaan markuu xaafidku yidhi ayaa sancaani wuxuu yidhi yani waxa weyaan wuxuu yidhi abcad annajca walxadiidu fi lbuhaari bu xoogaa xaafidku waa fogeeyey bu arrinta waa fogeeye xadiidku bukhaari buu ku yaallaa bu sancaani marka tacaqub baa lagu sameeye waxaa la yidhi xaafidka kaa quman baa xaafidkaa kaa qomano min xadiii jaabir markuu yahay bukhaari kuma yaallo lafdigaa isaga ah markuu wato oo ah calaykum lwitruna saxiixaynka kuma yaallo markuu sidan yahay ibn xibbaan baa iskale waana sida xaafidka ugu tiiriyey laakiin markuu xadiidku asal ahaantiisii asalkii saxiixinku ku yaala min xadiii jaabirta ma aha saas man ayb xadiidku daciifa ha ahaado laakiin wuxuu sax ku yahay nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh habeenkii markuu usoo bixi waayey subaxdii wuxuu ku yidhi waxaan idinku soo bixi waayey in waxaan ka baqay dadaalkiina markii la arko in salaada habeenka laydinku waajibiyo salaada taraawiixda laydinku waajibiyo ee dadow guryihiinna ku tukada bu nabig sal l guryihiinna ku tukada saas wey ayb halkaa marka maxaa laga faa'idaysanaya waxaa laga faa'iidaysanayaa salaada habeenku inaysan waajib ahayn soo saas ma walaakin khashiitu an tufrada calaykum salaa leyl maxaa laga fahmaya inaysan fariido ahayn sooma ayib salaat leylkasoo witrku ka mid maa marka aan salaat leylka witrkii baa ka mid maadaama witrkii ka mid yahay nebigu wuxuu yidhi waxaan u soo bixi waayey in laydinku waajibiyaan ka baqay macnaheedu waajib idinkuma aha w waa xadiista marka jamaahiirtu ay daliishanayso u daliishanayaan salaad witr iyo salaatuleyl midna waajib maaha waa sun w an kharijaة bni xudaafaةa radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi ina allaha alle amadakum wuxuu idiin siyaadiyey bisalaatin salaad buu idiin siyaadiyey salaadaasoo hiya iyaduba khayrun khayr badan lakum idinka idinka khayr badan min xumri nacam geela middiisa midkiisa cascas qulnaa waxaanu idhi wamaa hiya maxay tahay yaa rasuul allah rasuulka ilaahay oo maxay tahay qaala wuxuu yihi rasulku sal lay sl alwitru weeye maa bayna salaati alcishaa waxay ahaatay yani huwa witrigu wey maa bayna salaati alcishaai ilaa tuluuci alfajri salaadda cishe ilaa waagu intuu ka baryayey inta u dhaxaysa ayay ahaatay ayuu witrku ahaaday rawah waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila nasaaiya nasaai mooye wasaxaxahu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey ayb xadiidku sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdulaahi ibnu rashid azawfi cabdullahi ibnu rashid azawfi baa ku jira waana majhuul majhuulna de waa daciif soo ma kadalika culimo badan oo muxadisiinta ka midi ah waxay leeyihiin lama hayo lamana oga inuu khaarijata bnu xudaafa ka maqlay halkaana inqiaacbaqdin inqiaac baa ku jirta baqdin laga qaba xadiisku inuu sanadkiisu kala go-an yahayna waa ku jirta sidaas daraaddeed buu alimaam albukhaari caleyh raxmat ullaahi ishaaray xadiidka dacfigiisa waxaa kaloo daciifiyey cabdulxaq alishwiili alimaam nawowi ibn xibbaan iyo keyrkood sheekh albani caleh raxmat ullah isagu wuxuu leeyahy xadiidku intiisa kale waa saxiix marka laga reebo hiya khayru lakum min xumri nacam jumladaa bayna qowsayn geli jumladaa waxaan ka ahayn xadiidka intiisa kale waa sugan yahay buui ficlan wuxuuna keenay shaahid xoog badan oo axmed uu soo saaray min xadiidi abi basrat alkhifaari shaahid xoog badan oo sanadkiisu xoog badan oo axmed soo saaray saxaabiga laga warinayo uu yahay abubasrat alkhifaari xadiidkaasu ku xoojiyey xadiidka intiisa kale oo wuxuu yidhi shaahidkaasaa xadiidka uu ku xoogaysanaya laakiin jumlada ah hiya khayrun lakum min xumri nacam ayada shaahid looma hayo saas daraaddeed bay daciif weye jumladaas intiisa kalese waa sugan yahay sheekh albaani halkaasuu maraya waxaadna ugu noqonaysaan macluumadaasi kitaabkiisa irwa lkhaliil xadiidku wuxuu faa-iideeyey witirka wakhtigiisa oo ah salaadda cisho laga bilaabo markii la tukado ilaa fajarku ka dhalanayo sidaasi axaadiid kalea umarkaasi ka caysa saan sheegnayba jamaahiirtuna way qabaan bal waa itifaaq salaada witirku inay cishaha gadaashiisa ka bilaabato ilaa laga gaadho waaga berigiisa intaa inuu ruuxu tukan kara waana macnaha xadiisku faaidey wey man warawaa wuxuu wariyey axmedu axmed wuxuu wariyey can camr bni shucaybin can abiihi aabihi can jaddihi naxwahu xadiikaa mid lamid xadiidkaa mid la a ah ayaa laga wariyey camr bn shucayb can abiihi can jaddihi camr bnu shucayb ibn cabdillaahi ibn camr bn caas ayb xadiikaas ama xadiidkaa axmed uu wariyey waxaa ku jira in la yidhahdo xajaaj ibnu arda ah oo mudallis ah xajaaj ibnu arda ah ku jira waana mudallis wuuna cancaneeyey laakiin waxaa mutaabiciyey laba ninoo ducafa ah. nin la yidhaahdo almusanna bnu sabaax iyo moxamed ibni cabdillaah labaduba waa ducafo wey way mutaabiceeyeen kadalika waxaa mutaabiciyey nin la yidhahdo ibraahim ibn cabdiraxmaan oo majhuul ah marka saddexdaa ninoo dacafo abaa midna majhuulka labana dacafo yahay faxajaaj ibnu arta xadiidka ku mutaabiciyey way dhici kartaa marka in lagu xoojiyo khaasatan qaarkood dacfigoodu ma sii xoog badna isagoo mudallis ahaa haddana hadday bacdu ducafaa mutaabiceeyaan yani waxoogaa waa dhici kartaa in laisku xoojiyo xadiidkani marka wuxuu xoojinayaa shaahid u yahay walow dacfibaha ku jireen xadiidkii hore sooma ilan naxwahu buu yidhi xadiidkaa hore mid la mida way marka walow daciifba ha ahaado laakiin kii hore dacfigii ku jiray buu kabaya iskabaya khaasatan dacfigiisu ma sii daro tadliisku dacfi sii daran maaha mudalisku markuu xadiidka cancaneeyo oo can uu yidhaahdo waxa laga baqayo waa inqiaacun soo ma sidaas waraaddeed dacfi shadiida maaha wuu isxoojin karaa markii hore cabdulahi bn burayda waaa laga radi alahu canhu xadiikan waxaa daciifiyey riwaayadiisan axmed waxaa daciifiyey alimaamu nawowi iyo keyrkiida wacan cabdilahi bni buraydaa radi alahu canhu can abiihi aabihi wuxuu ka warinaya qaala inuu qaala rasuul sal lay sl rsulku wuxuu yihi alwitru witirku xaqun xaq weeye faman lam yu'ti ruuxii aan witrinin falaysa minaa naga mid ma aha witirku waa xaq ruuxaan witrinin oo witirka tukanina laga mid maaha yani waxa weyaan laga mid ma ah waxaa laga wadaa dariiqada nabigu filan ah. faman raqiba can sunnatii falaysa minii mararna waxay noqon kartaa laysa minii bimacnaa khuruuj can ilmilla noqon karta marar fara badanna minii laysa minii waxaa laga wadaa bimacnaa laysa calaa ariiqatii wa sunnatii markaasi mukhaalafon baa lagu xambaari mooyaane diintuu ka baxay maaha akhraja waxaa wariyey xadiidka abu daawuuda baa wariyey bisanadin buu ku wariyey layinin oo jilicsan wasaxaxa waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey taxiixinta xaakim waa tasaahul tasaahul xaakim wuxuu caan ku yahay sidiisaba ragga mutasaahiliinta ee tasxiixinta axaadiista ku tasaahulu ka mid sidaas daraadeed sidiisa looga qaadan karo taxiixinta xaakim ilaa ama xadiidka la baaro ama culimo kaleo muxadisiinta oo ku raacda la helo xadiiku marka waa daciif sida xaafidku yidhi bisanadin layihin ibn xajar fii kitaabihi addiraaya ayuu xadiidka ku daciifiyey kadalika sheekh albaanina waa daciifiyey maxaa yeelay nin la yidhaahdo abu muniib alcataki baa ku jira oo laisku khilaafsanya abu muniib alcataki wlhu waxaa usugnaaday xadiika shaahidun shaahid buu leeyahay xadiiku markaa kakacaya daciifun oo daciifa ah. can abi hurayratana laga warinaya radi allahu canhu cinda axmeda axmed agtiis ah, xadiikana isaguna daciifka laftiisiya abu hureyre laga warinayo axmedna soo saaray xadiidka axmed ee abu hureyre laga warinayo sanadkiisa isagana waxaa ku jira nin la yidhaahdo alkhaliil ibnu murata dubaci alkhaliil ibnu murata dubaci oo isaguna daciif dacfigaas waa ku jira dacfiga labaadee ku jirana waa munqaic inqiacna waa ku jira labada ciluu qabaa waana kala go-an yahay sanadkiisu ninkan daciifkana sanadku ku jira sidaas daraadeed bacdu ahlilcilmi oo xanafiyada iyo raggana waxay damceen xadiiska wey inay isku xoojiyaan oo duruqdiisa ay isay taxsiin gaarsiiyaan xoojiyaan waana axaadiista ay u deliishanayaan witrku inuu waajib yahay witrku inuu waajib yahay lanna alwitru xaqun soolama dhig maxaa laga dabaysa faman lam yuutir falaysa mina waxay leeyihiin siyaaqa noocaasi waajib laga tegey inbuu ku imaan karaa laakiin sunno laga tegey laysa mina kuma timaada laakiin waxaa la yidhahdaa asbit ilcarsha uma nqush baa qaacidadu waa saas horta bal carshiga sug intaadan riinjiyeynin oodan qurqurxinin olooka taag sooma guri aadan taaginooda xarxarbayso ka warran oo doonaysa inaad riinjiyeyso qurxiso adaa darbigiisiina mabaadan taagin walad ma bimacnaa waxaa laga wadaa nafta sug markuu sugnaado ayaad deliishan kartaa oo aad xujaysan karta soma saas daraadee waxaa la yidhahdaa muxuu ahaaye alixtijaaju farcu tasxiix baa saas man nafta markaad xujaysanayso wuxuu farac ka yahay tasxiixinta nafta nafta horta sug markaad sugto kadib baad gujiisan karta wax ka qaadan karta laakiin naftiiba hadduu soosogmeyn hade waxa wey xageeba marka xujiiska xagee imaanaya marka saas macna xadiidka marka hadduu daciif u noqdo wuxuu ka mid yahay yani waxa weeyaan xanafiyadu waxyaalahay daliishadaan oo aan sugnayn macna xataa hadduu sugnaado xataa hadduu sugnaado ilaa xadiidku waa sugan yahay macnihiisa jamaahiirtu waxay ku awilayaan bimacnaa waxa weeyaan waa uun sunno xulub badan mooye wujuubka waxaa ka sarfinaysa nusuus axaadiista kale sheegnay an caaishaa radi alahu canha qaalad waxay tihi maa kaana muusan ahayn rasuululahi sal alay salam rasuul alle yaziidu mid siyaadiyo fii ramadaana ramadaan dhexda walaa fii kayrihi iyo ramadaan qayrkiis dhexdiisa tobana ramadaan iyo wakti kale tobana muusan siyaadin jirin nebigu calaa ixdaa casharata ragca kow iyo toban ragcadood muusan ka siyaadin jirin salaadiisa yusali wuu tukan jiray arbacan afar buu tukan jiray falaa tasalha weydiini can xusnihinna wanaagooda iyo quruxdooda wa tuulihinna iyo afartan ragcado dherarkooda haba warsanin waxaa laisweydiini baa imaan jireen haba weydiininba bimacnaa waxa weeye ha warsanin bimacnaa waxa weeye aayat lxusni wauul aayat lxusni wauul uma kadib wuu tukan jiray arbacan afar buu tukan jiray falaa tas'alha weydiinin can xusnihinna wanaagooda kaysiyada uu tukanayo wa tuulihinna iyo dharkooda xusnihinna waxay u noqonaysaa salaada qaydaheedii oo dhan bay u noqonaysaa sujuudda rukuucda fadhiga muxuu ahaday ictidaalka kullibay u noqonaysaa wa tuulihinnana waxay u noqonaysaa qiraacadii dayarkeeda iyo intuu ragcadaha ku jiray muddaduu ku jira dayrkood kadibna yusalli wuu tukan jiray salaata sadx buu tukan jiray afar iyo afar iyo sad qaalat caaishatu waxay tiri qultu markaasaa waxaan ya rasuul alla rasuulka ilaahayow atamaamu miyaad seexan qabla an tuutira inta odhan witrinin meeshaas sahlo markuu sideed ragcadood tukaday oo witrkii u laaban yahay buu iska seexay su-aasha caaisha soo sikatay ma inta waa witrkii tukanin baad seexan rasuul ilaahay qaala markaasaa nabigu wuxu yhi sal lay slam ya caaishatu caaishooy ina caynaya labadayda indhood tanaamani way seexanayaan walaa yanaamu ma seexdo qalbii qalbigaygu ma seexdo yani waxawy qalbigaygu waa soo jeedaan ambiyadaasaas ambiyadu qalbiga waa ka soo jeedaan laakiin indhahay ka seexdaan ay waqti baan kici karaa man ayb saa ay tahay haddana marmar bay hurda la tegi kartaa haddana marmar bay hurda la tegi kartaayo xadiiskii waad garanaystaa nebigii saxaabadu markay duulo ku jireen soo garamaysa iyagoo daalan ay meesha tageen bilaal la jiray salaada loo ilaali maaa inaan soo marnay xadiika waxaa ku intaa seexday sooma ee qoraxdiisu usisay marka mararka qaarkood waa ku dhici kartaa ayib xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey xadiidu caaisha muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa soo saaray wuxuuna faa'iideynayaa salaadii nebi maxamed sal alay wasalam uu habeenka tukan jiray tiradeedu waxay ahaan jirtay kow iyo toban ragcadood kow iyo tobanka ragcadood sma u tukan jirin way sheegtayo afar dheer dheer oo qurqurux badan iyo afar dheer dheer oo qurqurux badan iyo saddex uu ka witrin ayb sidaasi salaada ramadaankana saasuu u tukan jiray oo salaada ramadaan taraawiixdii ma taraawiixdana saasuu u jiray bilaha kale ee aan ramadaan ahaynna saasuu u tukan jiray iyo tobankaa kama siyaadin jirma wafii riwaaya kale waxaa ku sugan oo lahumaa bukhaari muslim u sugnaatay caaishana laga warinayo kaanabay tiri wuxuu ahaa nabigu yusallii mid tukada min alleyli habeenka xaggiisa cashara rakacaatin toban ragcadood wayuutiru wuxuu ku watirin jiray bisajdatin hal sujuuda sujuudda waxay ka wataa bimacnaa birakcatin hal ragcada buu ku witirin jiray wayarkacu wuu rukuuci jiray rakcatay alfajri salaada fajir labada ragcadood ee ka horeeyana wuu tukan jiray fa tilka taasi ulaasa casharata rakca saddex iyo toban ragcadood wey salaadii habeenkii nebigu saddex iyo tobanka ragcadood wey bimacnaa saddex iyo toban ragcadood say ku noqotay labadii ragcadood ee fajirka marka lagu daray noqonaysaa saddex iyo toban saasuma ayib jaabir baa waxay ka sugan muslim hadis muslim aan u inuu yidhi nebigu sal lla slam wuxuu tukan jiray saddex iyo toban ragcadood soo soma saddexi toban ragcadood marka la ilaaqo ama caaisha ilaaqayso ama jaabir uu ilaaqayo kow iyo tobanka ragcadood waxay ku darayaan ama labadii ragcadood ee fudfududaa ila nebigu markuu salaatuleyka usoo kaco laba ragcadoodoo fudfudud buu ka hormari jiray labadaas inay ku tirtigiin baa dhicda waxaa dhici karaysa hadda caaisha ay caddaynayso kale saddex iyo toban markay leeyihiin labadii ragcadoodee fajarka inay ku darayaan waa sida hadda nas ku ah qowlu caaisha mar marka qaarkood waxaa dhacaysa salaadaha ay tiriyaan shan iyo toban ragcadood inay gaadhaan markaasoo kaleetana waxaa laga yaabaa inay ku tirinayaan labadii ragcadoodee salaada cishaha ka dambeeyey waa dhici karta inay ku tirinayaan mar waxaa dhici karta inay ku tirinayaan nabigu sal lay slam ka watay saxiix muslim waana u tegi doona sheegi doona insha allah waxaa dhici jirtay markuu salaawata witirle kadib oo witurkiisa uu tukado laba ragcadood buu tukan jirtay inay kuwaasu darayaan baa dhici karays saasa laakiin salaatu leyl iyo witr wada socda oo nebigu uu tukanaya salawatu rabbi markii fajarka laga saaro oo ragcataynka khifataynka laga saaro oo labadii ragcadood cishaha ka laga saaro salaamada nebi koy toban ragcadood bay koy tobanka ragcadood ayuu tukan jiray nabigu sal ly sl xadiisu caaisha sidaasaan ku cay ayb lama hayo marka wax intaa ka siyaasa nimahan aan sheegnay wax ka siyaadsan lama hayo salaada taraawixda marka waa koy toban ragcadood xadiiska marfuuca nebiga marka la qabto salawatullah waslamu caleyh xadiis waxaa jira daciifa ah. dacfigiisana shadiid yahay oo odhanaya nebigu saraawiixda wuxuu tukan jiray labaatan ragcadood saddexna wuu ku witirin jiray xadiikaasi waa aciif biitifaaqi muxadiiin buu daciif ku yahay qolyahan dhowr iyo labaatan tukadaayo markaa waxay cuskadaan khulafaa u raashidiin baa laga hayaabayaan cumar iyo markuu amray dadka in laysugu yimaado salaad taraawix waan ka hadli doonnaa insha allahu tacaala laakiin waa laysku haystaa ma ka sugan tahay khulafaa raashidiin khaasatan cumar ma ka sugan muxadisiinta qaarkood waxay rajaxayaan cumar waxaa ka sugan waa kow iyo toban ragcadood sida xadiidkan marfuuca qaarna waxay leeyihiin me bacdu salaf oo kale ka sugan tahay intaa wax ka badan waa masale aan dib uga hadli insha allah laakiin xadiidka marfuuc ee nebiga ka sugan ee uu tukan jiray ramadaan iyo keyrkiiba kow iyo tobanka ragcadood bay siyaado intaa ka badan oo kuwii hadda aan tilmaanay aanu hayna ma soo aroorin mm, wuxuu yidhi waxaa taariikhda ku hayna nebigu inuusan waxna qorin waxna akhrin xadiisyadii aan soo marnay xadiis ka mid ahna wuxuu odhanayaa warqaddii nebiga cali u soo qoray markuu akhriyey buu sujuuday warkaasi ma is ma iskhilaafaya bimacnaa waraaqdiibuu akhriyey oo ma nebigu ma qoraalku yaqaana waay ila nin qoraal yaqaano baa wax akhriya sooma horta inuusan nebigu waxba akhriyin waxna uusan qori jirin taariikhda kuma sugne axaadiista saxiixa bay ku sugantah bal qur-aankaaba tilmaamay sooma saas man waxba inuusan qori jirin qur-aankaa tilmaamay ayib axaadiista hadday ku sugan tahay inuusan nebigu waxna qori jirin waxna akhrin jirin wax alla wixii macnaha ka duwane soo arooroo dhan waxaa laga wadaa waa loo akhriyey waana loo qoray ila nebigu wuxuu lahaan jiray rag mutarjimiin oo u tarjama madaxdu waraaqahay soo qoraan waraaqaha la soo qoro kulli rag u turjumuu lahaan jira oo luqadaha dhan yaqaan bal zayd ibnu haabit waxaa sugan kama fii sunani ibn xibbaan waayrihi fii ibn xibbaan wahayrihi zayd ibnu haabit buu nebigu wuxuu ku yidhi luqadda suryaaniyada la yidhahdo waa cibriyada luqada suryaaniyada la yidhaahdo bara buu ku yidhi ilan waa loo baahan yahay mujtamac dhan baa meesha ku noolo dad buu la mucaamalonaya wuxuu leeyahay zayd ibnu haabit han iyo toban beri baan ku bartay wa fii riwaaya toddobiyo toban beri baan ku bartay luqada siryaaniyado dhan ilaa umutarjimka no marka waa loo qori bacdu ahlilcilmi baa waxay leeyihiin xadiidkii maalan sulxu xudaybiya kusoo arooreed garanaysaan xataa markii uu heshiiskii la qorayay nebiga iyo quraysh u dhexeeyey cali baa qoray soo maha cali baa qoray cali markuu qoray oo ninkii suhayl odaygii quraysh ka socday uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim markii lagu qoray ee uu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim ta anagu garan mayne bismika allaahuma meesha ku qor nabigu cali wuxuu ku yidhi tir waa tira heshiiskani wuxuu dhex marayaa muxamedkii rasuul ilaahay ah iyo suhayl ibnu camri oo quraysh matalaya baa haddana lagu qoray rasuul ilahi haddaanu kuu ogolnahay kulamaana dagaalenen kulamaana dagaalene rasuulullahi ka saar buu ku yidhi oo waxaad tidhahdaa maxamed ibni cabdillaah annagu ina cabdilaahyan haddaanu ku rumaysannahay markaasuu nebigu cali wuxuu ku yihi rasuulullahi caliyu ka tir cali wuxuu yidhi gacan aan leeyahay rasuulullahi ku tiri maayo nebigu sal alay waslam wuxu yidhi aniga itus rasuulullaahidu lafdigii isagaa kee waya buui waxaan meesha ku qoran rasuulullaahi waa tee waa tanu yidhi marka markaasuu nebigu turay salawatu rabbi wasalam waxaad garanaysaa xataa rasuulullaahidi inuu nebigu salawatu rabbi wasalam aleyh kicinteeda xataa garan waa soo ma jeed marka inuusan waxbana akhrin karin waxbana qori karaynin ma ahayn nebi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi ceeb kuma ahayn bal mucjizay u ahayd soma mucjizay u ahayd salawatu rabbi wasalam aleyh bacdu ahlilcilmi ba waxay isku dayeen marka bacdulbaaxisiin ba waxay isku dayeen inay yidhaahdaan markaa kadib baa nebiga waxaa la baray qoraalka iyo ahrintaba warkaas war jira ma nebi maxamed wuxuu dhintay isaga oo aan waxna akhriyin waxna qorin wax alla wixii soo arooroo ku tusaya inuu akhriyey ama uu qorayna waxaa laga wadaa waa loo qoray waana loo akhriyey saasaa laga wada mana hada bilahi towfiiq sal allah waslm ala nabiyina mxamed wala ali sabi